alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaa inoo dambeysay masaladii ku saabsanayd masaa'ilka sharciga in loo qaybiyo ee furuuc iyo usuul iyo taqsiimka inuu yahay taqsiim jira oo ay salafki iyo culummadu yaqaaneen sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi diidada uu diiday taqsiimkaana uu ku salaysnaa qaybin khaasa oo yaqaaneen ahlulbidacu oo masaa'ilka in loo eego mawduuc ay ku saabsan yihiin wixii caqiida ku saabsan daliilkiisuba daliil daciifa ah ha noqdo daliil khafia ah ha noqdo masaale libirsan ha noqoto waxay kuleeyihin waa usuul iddiin wixii ku saabsan ku saabsan axkaam iyo camal iyo dhaqan ku saabsanna daliilkiisu in si kastoo u xoog badan yahay oo kitaabku uu eh, qaadaadhigay oo sunnadu mutawaatiro tahay oo ijmac ku guntamay oo masale daahira tahay waxay odhanhayaan waa min furuuc iddiin sheekhu taa wuu diiday oo wuxuu yidhi muctasala iskale waana war sax ah wuxuu kaloo diiday in masaa'ilka loo qaybiyo bixasabi alma'had aw bixasabi اdaliil bimacnaa bixasabi alma'had yacni meesha laga soo qaatay wixii caqli lagu gartayna waa usuuludiin bay dhaheen wixii sharcigu tusayna waxay dhaheen waa furuuc uddiin taasna sheekhu wuu diido maxaa yeelay sharcigu wuxuu tusay unbaa usuuli diin ah wixii caqli ana diinba ma aha caqli basa wax ku dhisan laysa min diinina laa farcan walaa aslan shuqulba kuma laha waa qismo khaldan sheekhu inuu ogol yahay baynu soo sheegnay masaa'ilka diineed in loo qaybiyo usuul iyo furuuc bixasabi daliil kolba daliilka meesha ku yimid kitaaban wa sunatan wa ijmacan wa duhuuran masaladii labaad ee u dambaysay waxay ahayd in masaa'ilka daahirkaa ah ee jeligae cadcad ruuxa ku khaldama ama jaahil ka noqda aan loo cudurdaaraynin hadduu yahay ruux daar islaam kusoo koray waa horena islaamay haddii masaa'ilku ay khafi yihiin oy libidhsan yihiinna ruuxa muslimka loogu cudurdaari allahuma inay xujadu markaa si cad ugu qunta mooye masaa'ilkaasi waynu soo dhammaynay masaladii eh, toddobaad baynu maanta u gudbaynaa insha allahu tacaala masaa'ilka ii dhimana inaan galabta uun gabagabeeyaan isku dayay haddii alla yidhaahdo mafhuumu qiyaam اlxuja cala alcibaadi cinda الnajdiyiin wadaadihii aima dacwa najdiya naqdinayay ama gacantogleeye mxuu ahay xagxagtay masaa'ilkay qoonsadeen ay ku eedeeyeen wadaadaha waxaa ka mid ah mafhuumu qiyaam اlxuja cala alcibaad qaabkay u dhigeen najdiyiin ama qaabkay ka aaminsan yihiin waa khalad bay yidhaahdeen marka koobaad najdiyiin waxay qabaan aynu tilmaano najdiyiin waxay qabaan ilaahay xujadiisa iyo gartiisu inay ku oogmi biirsaali اrusuli wa inzaali اlkutub in ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyo rusul soo diray kutubna soo dejiyey kitaabkaas iyo dacwada rusushana addoommadu ay u suura gashay inay ogaadaan oy gaadhaan ayna ku gaadhaan luqa ay fahmi karaan intaasay xujadu ku qumaysaa bay taagan yihiin xujadu intaasay ku ogmaysaa biirsaali اrusuli wa inzaali اlkutubi wa tamakun ilcibaadi min alcilmi bilxujaji sharciya saddexdaa qodob bay xujada ilaahay ku qumaysaa ilaahay subxaanah wa tacaala rusul buu soo diray kutub iyo dhambaalana waa u soo dhiibay addoommadii loo soo diray rusushaana waxaa u suuragelaysa inay ogaadaan xaqi iyo diinkii ambiyada lala soo diray tusaale gaaban nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray maka uu yimid intuu awoodi karay ayuu diinka faafiyey dacwadana u istaagay lacalaka baaqicu nafsaka anlaa yakuunuu muminiin ilaa laga yidhi idan caraboo dhan warkaasi waa gaadhay nabi rasuula oo qurashia oo reer bani haashim ah inuu maka ka soo baxay diinna ummadda ugu yeedhahayo waxyaabihii kufriyaadka ah iyo diin xumadii carab ay haysatayna uu diidan yahay oo uga dafirsan yahay warkaa carab waa gaadhay nin walboo carbeed oo u bahda xogta dhabta ah ee dacwada islaamka inuu ogaadana wuu ogaan karay waa asaga abudar alkhifaari ka soo lugeeyey meel fog nabigana maka ogu yimid waa asaga camr bnu cabasat asulami ka yimid meel dheer nabigana maka ogu yimid saana diinka ku qaatay addoon walba waxaa u suuragelaysay in dhambaalkaa diineed xogtiisa iyo guntiisa uu gaadho asagoon cid kale usii marin intaasay xujada ku qumaysa wabidalika qaamat اlxujatu cala alcarab in ilaahay kitaab soo dejiye nabina soo diray addoommaduna ay u suuragelaysay ninkii asagoo ee wanaag doona inuu xaqa ogaado saddexdaa dhidib ama dhardhaar bay ku qumaysa y ku ogmaysaa xujatullaahi cala alcibaad warka inaad fahamteen bay la tahay warkaasi waa mowqifu najdiyiin iyo waxay ka qabaan masaa'ilka daahirka halkaasay mareen masaa'ilka marka khafiga ah ee culuumul khaasa aynu soo nidha ama culuumul masaa'ilka daqaa'iq ee jusiyaadka waxay leeyihiin xujadu waxay ku qumaysaa bilfahmi in masaladu aad si toosa u fahamto daliilkeedana uu ku soo gaadho weliba uu kaa daadego midna waxaa weeye xujadu waxay ku qumaysaa in nabi la helay kitaabna la helay dhambaalkaana aad ogaan kartood raadsan kartay ood idan qasab maa inaad aayadda maqasho marka iyadaa almasaa'il aldaahira lama shardiyo in muxuu ahaay aayadda aad maqashee waxaa la shardiyaa atamakun ninkii hadda maanta doonee wadaad ama xerow ama caamaya inuu masalo ogaado wadaadaha soomaaliyadoo dhan buu ku doona heli karaa laakiin hadduu doono gurigiisa intii loogu yimaado sidii shimbirtii afka kabajaanka loogu guro halkaa lagu biilo ninna wax u iman mahayo laakiin hadduu xaqdoon yahay oo masale maanta ay ku taagan tahay wadaadkuu doonuu ka ogaan karaa hadday soomaaliya ka hortimaado carabuhu tubada u tuuran karaa acaajimtu heli karaa idan laakiin marka adduunkaba wadaad laga waayo marka ayadaa caamayga ma gar buu leeyahay mise gar marka gar laakiin adduunka intay wadaad taagan yihiin xaggana aad gaadhi karto od karto maya wixii ma aqaano iyo een een lagaa dhagaysan maayo adaa xadgudbay gaasiroo gaabiyey ayama najdiyiin warkoodu halkaasu ku gabagababahaya ishkaalka dad badan ku dhacayna waxaa weeye waxay isku khaldaan waxay isku khaldaan ma in aan mas'aladii ogaadaa shardi ah fii qiyaami alxuja mise inaan tamakuni karo inaan haleeli karo oo way iyo ariiqaan u maro xaqi iyo cilmigaan heli karo markaan u baahdo miyaa shardi ah mise waxaa shardi ah nin walba inuu aayaddii xadiidkii iyo ijmaaci iyo daliilkii u maqlo culimmadu waxay leeyihiin taquumu alxujatu cala alcibaadi bitamakuni laa bxaqiiqat اlcilm bitamakuni laa bxaqiiqati اlcilm carab badankeed xilliguu nabigu noolaa qur-aanka mid maqlay ama nebi maxamed afkiisa ka maqlay ama saxaabo kale ka dhagaystay naadir baa waa yaraayeen badankood waxay ahaayeen warkay maqleen nabi baa soo baxay diin buu wadaa waxaasuu diidan yahay waxaana waa ogolyahay qur way haleeli kareen nabiga way raadsan kareen mawaasimta mako meel walbay ugu tegi kareen laakiin adduunyadoodii bay ka doorteen iyo dabdaro kale kadibna saasay ku gaaloobeen gabagabadu marka waxaa weeye alxujatu inamaa taquumu bishayayni ayni imaa bisamaaci alkhitaabi xaqiiqatan wa imaa bitamakuni min samaacihi in aad daliilkii iyo xaqii sidiisaba uu kuu soo gaalo dhagahaada uu buuxiyo iyo imaa yuusan ku soo gaadhina inaad heli kartay ood haleeli kartay oo aad way iyo ariiq aad u marto aad heli karta u faafaahiye waxaa ka mid a wahaabiyo horteed culummadana ka soo guuriyey alimaam abu zaydin addubuusi alqaadi alxanafi afar boqol iyo soddonkii buu geeriyooday wuxuu yidhi xukmu hada shar inamaa yalzamunaa bacda buluuqihi iyaana lima mara ana allaha subxaanahu wa tacaala lam yukalif nafsan ilaa wuscaha walaa wusca cala alcamali ila bacda alcilmi uma albuluuqu nawcaani dhegaysa buluuqu lxuja liyundirakum bihi waman balaq buluuqaasi waa labuu ku yidhi nawcaani xaqiiqatan bisamaaci lkhitaab inaad si dhaba daliilkii aayadda aad u maqasho wa xukman bishuyuucin fii qowmihi iyo in aad xukman u maqasho daliilku waa maxay tolka iyo bulshada iyo meeshaad ku soo kortayba waxaa laga helhayaa cilmigaad u baahay nin hayoo laga helaayo marka xukmi ahaan waxaa tahay nin xujada ay ku quntay maxaa yeelay agtaadayba taallaaye ma dhiilka darsatid maxaad meelaha la wareegeysan sheekhu wuxuu ku dhegaysa hadda asalkuna waa dacwatu moxamed nabi maxamed bicsadiisii iyo kitaabkii qur-aanka la soo dejiyey iyo dadaalkii uu nabigu isku dayay diinta inuu faafiyo rabbina uu ka yidhi fa inamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab intaa xujada ilaahay ma ku quntay oo ma ku ogantay addoommuhuna qiil aan iyo gar garla'aan ma yihiin mise maya adaa in laisku weydiiyaad u baahan tahay addoommadii carbeed iyo muxuu ahay qureysheed ee nebi maxamed uu ka dhex istaagay ee kitaabka ilaahay uu ku dhexeeyey diintan uu ka dhex faafinayey kulligood sagiiran wa kabiiran baciidan wa daaniyan xujadii ma ku quntay bi hadihi alarkaani اhalaaث biirsaali muxamadin biinzaali اlfurqaan iyo iyo nabigu u istaagay xilkii la saaray inuu gudbiyo intuu keri karay saddexdaa tier xujadii ma ku oogantay oo addoommuu garla'aan ma yihiin mise weli waxaa taagan wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcda rasuula inaad hadda isfahana ila tahay qadiyadu sheekhu saasuu kuugu dhigaaya asalku taas weeye waxaa la macna oo muhiim jiddan ah haddii gobollaha soomaaliya gobol ka mida ah wadaad wahaabi oo tawxiidka sharxaya uu tago suufiyo iyo khuraafo iyo islaax munxarifiina iyo ictisaam in badanoo ayaga ka mida murtadiina hadday iyagu shirki iyo balaayo wadaan wadaadkaana xaqa uu sharxayo caamada gobolkaa iyo degankaa deganee warkiisa maqashoo dhan faqad qaamat xujat ullaahi calayhim asalkuna waa maxay asalku waa xaggee looga qiyaas qaada dacwatu muxamadin calayhi salaatu inaad fahantaan in laydin wareeriya ma aha dad baa duufsaday kuwaa jira waxbaa afuufay sheekadaa ma shaqayso carabbu markuu nabigu dhex taagnaa ee uu diinka waday maxaa caamada lagu lahaa waa saaxir baa la lahaa waa majnuun baa la lahaa waxaa la lahaa hee waa kaahin waa kadaab waxaa la lahaa wuxuu wado dhan waa maxay khusacbalaad wa asaatiiru lwaliina ktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila sixir weeye wuxuu wado asagaaba saaxir ah waxaasoo wara ilaahay ka soo qaadi maayo nabi maxamed ma la istaagahaa idinkuna haddaad u baahtaan ma dhagaysan karteen kiinni maqlay iyo kiinni ay u suurogelaysa nabiga inuu u tago kulligiin qad qaamat xujat ullaahi calaykum warku waa isku dhammaaday lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul warku waa sida waxaad wadwadaanee kale waa waraan meel aan geedkaa gaadhayn warka inaad fahantaan isku daya sheekhu muxuu ku yidhi lana nebiy sal lay slam umira bitabliiqi اlqur'aani annaasa kaafa wmaa amkanahu tabliiqu ilaa kulli nafsin nebi maxamed ma ruux walbo afka u saarahaya qur-aanka iyo diinka mise magaalooyin kolba meeshuu gaaruu diinka ka faafinhayay wainamaa ballaqa akaabira kula qawmin akaabira kulli qowmin fii wakana muؤdiyan bidalika xukma اlأmri liyakuuna اlأmru bqadri اlwusci wclى sabiili la xaraja fiih wlأna اlkhiطaaba matى shaaca amkana kula insani alcamalu bihi matى lam yuqasir fi طalb اlxujaةi min qowmihi famatى lam yaطlb xatى jahila kana dalika btaqsiri minhu falam yasir dalika اljahlu lahu cudra baxi dheer buu sheekhu sii leeyahay waxaad ka muraajacayn kartaa hadalka inaan ururiyoon gebagabeeyaan rabaa haddii alla yidhaahdee kitaabkiisa la yidhaahdo taqwiimu usuuli اlfiqi taqwiimu usuuli اlfiqi wa taxdiid adilat اsharc mujaladka saddexaad afar boqol toddobaatan iyo sagaal ilaa afar boqol sideetan iyo labo isla mujaladka saddexaad shan boqol iyo lix abu xamid alghazaali baa asaguna leh shardigu waa in addoommadu ay tamakunaan bimacnaa ay u suurageli karto ninka xaqdoon ee diindoona maanta haddaad wax u baahato xoolo qaabaad u shaqaysataa taqaanaa haddii magaalo heblaayo laguu sheego wadaad u marto waa inay jirto haddii nebi maxamed soo baxay nin walbo haleeli karaa ama warkiisa maqlay maxaa ku quntay hee saa darteed buu nabigu wuxuu ihi waladii nafsu muxamadin biyadihi maa yasmacu bi laa yasmacu bi axadu min hadii اlummati yahuudiyin walaa nasraaniyin uma lam yumin biladii ji'tu bihi ila kaana min asxaabi naar lam yasmac bi wey yasmac aayaddu inay gasho ma ah ninkii warkayga dheega weeye een diinkaas soo doonanin hee kadibna mee cidlaa uu shidaan ku ceshceshado naar ku waaraaya warku waa sidaas ninkii maqlay wahaabiyadu inay towxiid saafia ah la timid oo shirkiyaadki iyo awliya la caabudahayo iyo ahlu qaabuurka iyo abootooyinka iyo fiqiyaashii ay diidan tahay kitaabka ilaahay keligaha laga marqaatana ay leedahay qawaaniintiina ay ku kufriyeen warkaa ninkii maqla faqad qaamat calayhi اlxuja haddii kale noo sheega faariq haddii asalkii dacwatu alrusul aan loo shardiyan warka aad bannaanka la ordaysaan ma farci oo alculamaau waratu lambiyaa baa loo shardinhayaa falaa yajuuzu an yakuuna alfarcu zaa'idan cala اlasli fi اlaxkaam hawshaa khalad weeye alimaam abu xamed alghazali baa ka mida ragga qadyada qaadadhiga ee xujadu waxay ku qumaysaa ima bixaqiiqati اlcilmi wa ima bitamakuni minhu kitaabkiisa almustasfa fi cilmi اlusul mujaladka koobaad lixdan iyo sagaalka akhriya waanu dareerinaya calaama calaauddiin asamradi ee xanafiga ahaa oo asaguna shan boqol konton iyo saddexda dhintay hazali goormuu dhintay shan boqol iyo shanti waad garanaysaa muxuu ku yidhi asagu binasi xuruufi wadaadkan dambe kownulma'muuri bihi macluuman lilma'muuri aw mumkin alcilmi bihi bاctibaari qiyaami sabab اlcilmi sharط lisxaة الtakliif wa fi اlxaaصili xaqiiqaة اlcilmi laysa bsharطin laakin atamakuna min alcilmi bctibaari sababihi kaafin warka waad fahanteen bay la tahay miisaan usuul fi nataa'ij اlcuquul mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo shan yacni lama shardiyo inaad adugu masalada ogaato ama ay sideeda kuu soo gaadho laakiin shardigu waxaa weeye qiilkiiyo cudurdaarkan uu kaaga dhammaan haddaad u baahaato masaladaa ma ogaan karta mise maya haa waan ogaan kari laakiin safar dheer safar dheer u safartahay oo naftaad iskaga qaadaay diinkaadaa ka darane sumadaan heli karan haa qiilku waa kaa dhammaaday wey warka waa inaad fahantaan haddaad xanafiye iyo shaaficiya waa naga daya adaa wax ka keen bal ka dhegayso wuxuu yidhi ila baryahan dambe aayadda iyo xadiidka wadaadaha qaarkood baa laga fadilaa aayaddii iyo axaadiidii iyo adiladii ijmaacaadkii niman baadan ku karaynin laakiin wadaaday rabaan markaad sheegta haa way kaa yardegayaan bal ibnu taymiyana u sheegna wuxuu yidhi shaikhulislaam ibnu taymiya muxuu yidhi ina xujaة اllahi birusulihi qaamat bاtamakuni min alcilmi falaysa min shuruuطi xujaة اllahi tacaalى cilmu اlmadcuwiina biha xujada ilaahay waxay ku quntay buu hi birusulihi oo waxay ku qumaysaa bitamakuni min alcilmi shardiga xujaduna ma aha in dadka diinka loogu ay ogaadaan ee shardigu waxaa weeye inay tamakunaan asagaa kuusii sharxay wuxuu yihi lam yakun icraadu اlkufaari can istimaaci اlqur'ani wa tadaburihi maanican min qiyaami xujat اllahi tacala calayhim wkadalika icraaduhum can istimaaci اlmanquuli min alanbiyaai wa qira'ati اlaahaari اlma'huurati canhum laa yamnacu اlxujata id ilmuknatu xaasila id ilmuknatu xaasil id tamakunu xaasil wey mar hadday tamakun uu jiro xujada ilahi waa quntay warkayga inaad fahanteen bay la tahay wadaadka u horreeya wahaabi ahaa ee east africa idinku yimid ee tawxiidka idin sharxay ee warkiisa aada maqasheen bay xujada ku quntay haddii kale waxaad tiraahdaa nebi maxamed ninkii si toosa diinka oga maqlay mooyaane carabtii oo dhan waxay ahaayeen macduuriin kadibna casarkan aan xukunna inaan muslim ahayn iyadoon maqhrib la gaadhin hawshaa inaad fahanteen baylata hawshaa ku khaldamina dad baa ku baaba'ay culimo iska dhigahaya yadin lugoyn masaa'ilkayna ku hadlayna waa maxay laakiin masaa'ilka waaweyn almacluum min addiini bidaruura saan hadhow waxaan jirin lasugu tirinay mar kale wuxuu yidhi sheekhu markuu ka hadlayay masalatu اlamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ka hadlaya wuxuu yidhi lam yakun min shardi dalika ila macruufka waxaa u weyn towxiidka munkarna waxaa u weyn shirki iyo kufr lam yakun min shardi dalika an yasila amru اlaamiri wanahyu الnaahi minha ila kuli mukalafin fi اlcaalam xuri ma aha shardi bui xujada marka laqumayo nin walba inuu warku gaadho maxaa jira id laysa hada min shardi tabliiqi risaala wadaadka ummadda xumaha ka reebaya ee samaha farahaya xujadu way ku qumaysaa amarkiisabay ku qumaysaa shardina maabu sheekhu ku yidhi in wadaadku warkiisu iyo nahyigu wado iyo amarku wada nin walba uu meeshiisa ku gaadho ee waxaa shardi ah in la tamakuno maxaa yeelay buu lama shardinin risaale nebi maxamed looma shardinaynin nin walboo carbeed ama qureysheed ama jasiirat lcarab ama khalqi uun kale ah inuu maqlo daliilka id laysa hada min shardi tabliiqi الrisaalati fakayfa yushtaratu fi ma huwa min tawaabiciha hawsha hadda aan kuu sheegay wadaabigii meel ka soo baxay iyo nebi maxamed aan isku garabdhigay buu sheeku ka hadlaya wuxuu yidhi wuuba sii caddeeyey bal الsharطu an yatamakana اlmukalafuuna min wusuuli dalika ilayhim uma ida farauu falam yascw fi wusuulihi ilayhim maca qiyaami faacili bima yajibu calayhi kaana tafriiu minhum laa minh warka inuu iska cadiya ila tahay meel loo dhaafa ma jiro mar kale sheekhu wuxuu uhi ina alcudra laa yakunu cudra ila maca alcajzi can isaalatihi waila famataa amkana linsaan insaana macrifatu اlxaqi faqasara fiihi lam yakun macduura nuquushaas saddexda qiimaha badan waxaad ugu laabataa alradd cala almantiqiyiin sabxada boqol iyo afartan majmuucu lfataawa mujaladka labaad laba boqol sideetan iyo kow mujaladka labaatan iyo labaad toban iyo lix kitaabu listiqaama sabxada laba boqol iyo toddoba iyo laba boqol iyo sideed rafcu lmalaam can a'imat alaclaam sabxada boqol toban iyo afar majmuucu lfataawa mujaladka labaatana sabxada laba boqol iyo sideetan muhimaddu waa maxay nabi maxamed sal ly slam dacwadiisii iyo culummada asaga taageersanee nabiga rumaysan raace dacwadooda looma shardiyo warkoodu iyo cilmigoodu iyo dhambaalkoodu in ruux walba baniaadan meeshiisa ku gaadho ee waxaa la shardiyaa ummaddu ninkii xaqdoona inay u suuragalaysay warka inuu raadiyo oo uu salxaado oo culummada uu wax ka ogaan karo ibnuqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh asagu hoos buu usii degayba muxuu yidhi ina xujat allaahi qaamat cala alcabdi biirsaali wa wainzaali اlkutubi wbuluuqi dalika ilayhi wa tamakunihi min alcilmi sawaaun calima aw jahil sawaaun calima aw jahil yacni haddii ilaahay kitaab soo dejiyey rasuul la soo raaceeyey addoommuhuna ay u suuragelaysa inay cilmiga addoontaan xagganna aysan doonanin wuxuu yihi xujada waa quntay sawaaun eh, calima almukalafu aw jahila fakulu man tamakana min macrifati ma amara allah bihi wanahaa canhu faqasara canhu walam yacrifhu qad qaamat calayhi اlxuja wallahu subxaanaه wa tacala laa yucadibu axada ila bacda qiyaami اlxujati calayh faida caaqabahu calى danbihi caaqabahu bixujatihi calى dulmihi xujadii maxay kusoo quntay irsaal اrusul wainzaal اkutub wاtamakuni min alwusuuli ilayha yakfi intaasay xujada ku qunta amoodin baasha in afka lagaaga guri ama dhagax lagaaga shubay ama cajale aan ku dhegaysiina ama wadaadda khaas aan kuusoo dirayn haddaan intaaba la nimaadna waa dadaal xagga annaga ka yimi laakiin waa inaad adugu xaqa raadsato sad adduunyadaada u raadsatay aad u difaacato hadal dheer buu sii leeyaho kaa ka sii qiimo badan laakiin amaraajic aan sii on iskaga tago kitaabkiisa loo yaqaana miftaaxu daar isacaada mujalladka koobaad safxada laba boqol iyo sideed ilaa laba boqol iyo sagaal ha laga muraajaceeyo waxaa kaloo loo laban karaa isla mujaladkaas laba boqol sagaashan iyo afar waxaa isla mujaladka saddex boqol afartan iyo lix ilaa afartan iyo toddobo madaarij saalikiin mujaladka koobaad saddex boqol iyo shan alimaam almaqari haddii xanaabilo iyo xanafiyo iyo shaafici aynu soo maray bal maalikiyana aan ka hadlino alimaam cabdulahi almaqari wuxuu yidhi fii kitaabihi alqawaacid mujaladka labaad safxada afar boqol toban iyo afar wuxuu yidhi amara allahu caza wajal alculamaaa an yubayinuu waman laa yaclam yas'al falaa cudra fi ljahli bilxukmi maa amkana tacalumu jahliguu cudur daari maayo intaad hee wax ogaan karta ilaa aad ogaato laguma dhi la soco ilaa aad ogaato sheekhuku muxuu ku yidhi maa amkana atacalumu abu isxaaq ashaaibi alusuuli annaxiriir almudaqiq asagu wuxuu yidhi markuu hawshaas soo sharxay nebi maxamed markii la soo diray ee kitaab qur-aan la soo dejiyey nabigu uu dadaal bixiyey bay xujadu quntay buuri hadalka u dambeeya aan ka soo qabto wuxuu yidhi alaa taraa saaxiba ashariicati nabi maxamed buu ujeedaa sala allahu calayh wasalam xiina bucita ilaa asxaabi ahwaa'in wa bidac qad istanaduu ilaa aabaa'ihim wa cudamaa'ihim fiiha waradduu maa jaءa bihi الnabiyu waqaطa calى quluubihim raynu اlhawa xata اltabasat calayhim اlmucjizaatu bغayriha kayfa saarat shariicatuhu calayhim الsalaaةu wasalaam xujatan calayhim cala اliطlaaq wاlcumuum nin walba meeshuu joogay xujada ku quntay wa saara almayitu minhum masuuqan ila الnaari cala اlcumuum lakala qaadi mahaya buuri mucaanid iyo jaahil waxoo dhan way israacahayaan min gayri tafriqatin bayna almucaanidi suraaxan wagayrihi wma daka ila liqiyaami اlxujati calayhim bimujaradi bachihi wa irsaalihi lahum mubayinan lilxaqi aladii khaalafuuh intaas bayaan rusul bima yastaiicuun iyo inzaal kutub wa irsaal rusul faqad saddexdaa rukni weeye aduguna hee aatama kunta ruknigii aan iloobay alictisaam isxaaq shaaibi mujaladka koobaad laba boqol toddobaatan iyo ilaa toddobaatan iyo afar baa lagu laaban karaa ibnulaxaam alxambali mar kale asagu wuxuu yihi idaa qulna ina aljaahila yucdaru faina ma maxaluhu ida lam yuqasir wayufarid fi tacalum alxukmi faama ida qasara aw farata falaa yucdaru jazman alqawaacid alusuuliya wاlfawaa'id alusuuliya sabxada sideetan iyo konton iyo siddeed cafwan wadaad kale oo hadda yemani u dambeeyey zaydiga mujtahidka asaguna aan wax ka dhahno saalix bn mahdi almaqbali wuxuu yihi falmuctabaru cinda almuctabariin inama huwa اtamakunu wadalika yaxsulu bian yasmaca bالnabiyi salى اllahu alيه waslm kama qaala liundirakum bihi wman balaq xadiidka abi hurru sii daayey mar kale wuxuu leeyahay asaguna hadalka hadal la mid ah waxaad ka mura labada hadalba waxaad ka muraajacayn kartaa alcalam الshaamikh mujalad ee cafwan sabxada shan boqol iyo shan shan boqol iyo toban ilaa ko iyo toban wadaadkii sancaani ee buluuqa idiin sharxay laftirkiisu ee hawshiisa aan qajac ka siina wuxuu yidhi asaguna ina alcilma hayru muctabarin ina alcilma hayru muctabarin laakin atamakuna minhu muctabaru wahuwa sharu takliifi wailaa kaana takliifan bimuaal wuuu waa muctabarka waa atamakun cilmigu shari ma aha alcudda xaashiyatu sharxi lcumda mujaladka labaad sabxda boqolaad baa laga fiirin karaa masalada waa maxay aima dacwa najdiya ma culimmaday waafaqsan yihiin mise way aan soo sharaxnay warkoodii iyo qaabkay wax u dhigeen iyo wahaabiye warkii aan kaaga soo guriyey ma wada socdaa mise way kala tageen nafs alqadiya wey culummadu waa mutabiciin lila'ima alkibaar iyo ulmadii ka horeysay adiladaasay raacahayaan niman laakiin ay shubha gashay shubhat lirjaa wاtajahum wاlictizaal reer wax reer xumay o dhan iskugu tegay xaggana salafiye ismoodahaya ayaa nin saxan xagxaganaya masalada sigideedaad alfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja sheekh maxamed abdihaba wuxuu yidhaahdaa kitaabka qur-aanka ninkii maqla ama adilada iyo aayadaha diineed ruuxii maqla iyo axaadiista maqla xujadu way ku quntay yuusan fahminbe xujadu way kugu quntay haddaad doontahe halkaaba yaysan kugu dhaafin wadaadda waxay dhaheen wadaadku wixiise waa li weeye katani baa kamid ragga sheekha hawshaa ku dhibay culummada ku naqdiyey kuna caraatamay waxay kala qaadaan ima dacwa najdiya qiyaam اlxuja iyo fahm اlxuja qiyaam اlxuja saddex shardi baa loo shardiya aynu soo maray inzaal اlkutub wa irsaal اrusul iyo tamakun اlcibaadi min alwusuuli ila اlxujaji sharciya saddexdaa qodob basa weeye masaladan waa inay tahay he mas'ala daahira macluumina diin bidamajaliyada ee mxuu ahay usuusha ah saddexdaa qodob bay shardiyaan laakiin masaladu markay khafiya tahay waxay shardiyaan fahm irsaal rusul wainzaal kutub watamakun lcibaadi min alcilmi biha waxay kusii darayaan iyo inuu weliba ruuxu fahmo masaa'ilka khafiga lama takfiiriyo ila almucaanid ruux intuu fahmay diintii ka santaagoo la keri waaye baa la takfiiriya masaa'ilka khafiga ah haddiiba takfiir galo weeye meesha ayada ah faham baa shardi a ah, walaa yukafaru ila almucaanid laakiin masaa'ilka wاlmucaanidu wاlmuta'awilu wagayr اlmuta'awil baabka saas u kale yahay lanna ta hore waxaa weeye qiyaam اlxuja la shardiyaa minda dambena waxaa la shardiyaa fahm اlxuja masaailku ha idin kala baxeen insha allahu tacaala nuquul yaryaroo ku saabsan ima dacwa najdi horta aan sardiya kadibna aan wadaadihii kale waxay dheheen aan u fiirino shaykhulislaam maxamed cabdillaab wuxuu yidhi markuu qadiyadda ka hadlahayay yaa wuxuu yidhi raxmat اllahi tacaala calayh fain kaana almucayanu laa yukafar ila ida qaamat calayhi اlxuja famin almacluumi ana qiyaamaha laysa macnaahu an yafhama kalaam اllahi warasuulahu e, mila fahmi warasuulihi milu fahmi abi bakr radi allahu tacala canhu bal ida balagahu kalaam اllahi warasuulih wahlaa min shayin yucdaru bihi fahwa kaafir kama kana alkufaaru kuluhum تquم عlayهm الxujaة bالqur'an maca qowli اllahi subxaanaه و tacalى wjacalna clى quluubihim akinة an yafqahuuhu am taxsabu ana akarhm yasmacuuna aw yacqiluun in hm ila kalancaami bal hm adlu sabiila ayagoo sidaa laga yidhi oo khabar maafisha oo quful ku jaban yahay oo dameera meel fadhiya xagga dabinimada yaa ilahay wuxuu leey xujada waa idinku quntay la socaada in hm ilaa kalancaami bal hm adlu sabiila xujadu ma ku qunta mise maya xujadu way ku quntay maxaa nebi maxamed baa la soo diray kitaab qur la soo dejiyey luqada lagu hadlahayana hee way garanhayaan afjayniis lagulama hadlin waa lagula hadlay bilisaanin carabiyin mubiin warkaasoo intaa ma ah laakiin inay fahmaan shardi ma ah hawsha waa inaad fahantaan wa qowlihi tacaala ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun hadalkaas yaana khaldina hadalkaa waxaa iskale mxuu ahaayey alimaam cabdlaiif cabdlaiif baa iskale iyo wadaadkii ahaa iyo wadaadkii cabdalla bain baa iskale hadalkiisa sheekh waan idin siin doonaa maraajadeeda waida kaana kalaamu shaykhi laysa fi shir cafwan cafwan waa shacabduha baa iskale hadalka bixuruufihi wida kaana kalaamu shaykhi shaykaas ujeeda waa ibnu taymiya waida kaana kalaamu shaykhi laysa fi shirki waridati bal fi lmasaa'il sawaaء kaanat min alusuuli aw alfuruuc soo ma ujeedin masaa'ilka juزga waxay noqon karaan cinda in cabdiwahaab maxay noqon karaan furuuc iyo usuul salafku la socdaa ee muctazila lama socdo masaa'ilka juز'iyaadka ah caqiiday noqon karaan waxay noqon karaan fiqiyaad iyo camaliyaad kitaabka addurar saniya mujaladka tobnaad safxada sagaashan iyo afar iyo isla mujaladkaas saxbada lixdan iyo sagaalaad buu ku fifaayo usha ayada ku fifaayo sharax dheeraad oo risaalo dhan oo ku saabsan alfarqu bayna qiyaami alxujati wa fahmi alxuja iyo culummadu waxay ka qabaan waxaad ka muraajacayn kartaa isla mujaladka tobnaad saddex boqol iyo lixdan ilaa saddex boqol toddobaatan iyo shan baxdi nafiisa ku jira oonan wahaabiyada qaarkood aanan ku aragba waxaa iska leshay cabdalla ibn cabdiraxmaan abaabatiin nin culus weeye ayib muraajace halka ayada ah waxaad u baahan karta akhri'i kartaa sharax dheeroo asna hawsha ku saabsan oo uu leeyahay sheekh cabdalla ibn ibraahim cafwan sheekh cabdalla iyo ibraahim ibnay asheekh ah, cabdilatiif iyo sheekh sulaam ibnu samxaan asna tafriiqa way leeyihiin kitaabka addurar saniya majaladka tobnaad afar boqol iyo soddon ilaa afar boqol soddon iyo saddex risaalo khaasa ayaa waxaa ka qoray nin muxaqiq oo sheekhu uu u yaho layidhaha isxaaq ibni cabdiraxmaan ibni xasan ali sheykh waa risaalo matbuuca maxaa leeyahay magaceeda takfiiru lmucayani wاlfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja matbuuca way akhriya ayib sheekh cabdilatiif oo muxaqiqiinta najdiinta lagu tiriyo hadal uu leeyahy qiimo badan aan ku khatimo warka wayanbagii an yuclama alfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja faman balagatu dacwaة الrusuli faqad qaamat calayhi اlxuja إida kana clى wجhin yumkinu macahu اlcilmu wlaa yushtarط fi qiyaami اlxujati an yafhma can اllahi warasuulihi ma yafhamhu ahlu اliimaani wاlqabuuli wاlinqiyaad lima jaءa bih الrasuul fafhm hada yakshif canka shubahaatin kaiiratin fi masأlaةi qiyaami اlxuja buu ku yidhi hawsha kale fahm haddii laakiin aad geba dhacdo minhaaj الta'siisi wالtaqdiis fi kashfi shubahaati daawuud ibn jirjiis sabxada laba boqol toban iyo lix baad ka muraajacayn kartaa laabudda marka waa in la kala fahmo farqiga udhexeeya bayna fahmi اlxujati wa qiyaami اlxuja fahmiga meel baa la shardiyaa qiyaam اlxujana meel baa la shardiyaa kulu man fahima اlxuja faqad qaamat alxujatu calayh laakin kulu man qaamat calayh اlxuja qad la yafham اlxuja waad kala fahanteen bay ila tahay nin walbo xujada fahmay faqad qaamat calayh اlxuja laakiin nin walbo xujada aan fahmin ma dhihi karo xujadu maysan ku qumin adoo xujadu ay kugu quntay oy kugu oogantay oo qiil la-aan oo gar la-aanaya haddana waxaad noqon kartaa mid aan xujadii fahmin nuquushaas iyo qaabka ay u hadlayan culummadu waa sida ay culummadu qabaan sidaas waxaan ka soo guurinay aimadii hadaay aan ka soo guuriyay naqligoodii baa kugu filan waxaad dib u muraajacayn kartaa miisaan اlusuul fi nataa'ij اlcuquul mujaladka koobaad kitaabkii haddaynu soo maray ee sheekhu islam ibn taymiya quusiisi kala qaadaysay muknada wax ku xidhaysay markuu masaa'ilka daqiiqa ah marayana faham buu sheekhu ku xidhaa sidoo kale sheekhu wuxuu leeyahay markuu marayo indaarka wuxuu leeyahay falindaaru liman balagahu اlqur'aanu bilafdihi aw macnaah marka le xuja kugu qumaysa in qur-aanka wadaad yaqaano kuu tafsiira shardi ma aha qur-aankii macnihiisi kuu sheego xujada kugu quntay ilaahay wuxuu yidhi oy culimmadu noo sheegeen waxa waxa inuu xaaraan yahay xujada kugu quntay leanna waxaan kuu sheegay macnahay qur anu tafsiirka ma aqaano carabigana ma aqaan laakiin macanihii carabiga wadaadiya caddeeyeen intii baan kuusii dhiibaya xujada waa kugu qumaysa sheekhu wuxuu ihi falindaaru liman balagahu lqur'aanu bilafdihi aw macnaah faidaa balagat اrisaalatu biwaasitatin aw bigayri waasita qaamat calayhi اlxujatu wanqaaca cudruhu sharxu lcumda min kitaab salaam jaladka labaad konton iyo ko wadaadka la sancaani wuxuu leeyahay war waxaa laisku waafaqay ee ummaddu ka hadleen le xuja ku qunta waxaa weeye waa tamakunka waxaan looga jeedaa marka fahamka laga hadlaayo waa inaad luqada carbeed fahmayso wuxuu yidhi sheekhu marka hawshaa ka hadlaayay inaan ka soo boodaan u malaynaya hawsha iyada waxaad ka muraajacin kartaan laakiin eh, kitaabka eh, xashi dawi nahaar mujaladka afraad cafwan mujaladka toddobaad sabxada boqol afartan iyo ko waad ugu laaban kartaan <clears throat> tii hadda aan soo guurinay ina alcilma hayru muctabar waa iniga soo maray qadaayaadkaas intaasaynu kaga tegaynaa waa idin siiyey maraajicdii ay aima dacwa najdiya ku kala qaadahayeen bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja qiyaam اlxuja masaa'ilka daahirka ah ayaa loo shardiyaa fahmu اlxujana waxaa loo shardiya masaa'ilka khafiga ah masaa'ilka daahirka mucaanid iyo jaahil iyo mutaawil iyo hayr mutaawil waa lagu takfiirin kuwa khafiga ana laa yukafir ila almucaanid bimacnaa tusaale gaaban ninkii yidhi salaadu waajib ma aha oo masala daahir isagoo jaahilanu takfiirinayna hadduusan ahayn qolyihii lasoo reebay laakiin hadduu yidhahda matalan hadduu matalan yidhaahdo bintu sulbi mxuu ahaye bint libni sudus qaadan mayso maca bintu sulbi miyaan takfirinaynaa lama takfirinayo sooma laakiin markii loo sharxo oo xadiidkii loo sheego oo ijmaaci muslimiinta loo sheego oo hawsha loo caddeeyo oo yidha waan fahmay haddana waan fahmay laakiin yeeli maayo markaasaan lena waad maqan tahay leanna waa masala daqiiq oo culuman baa fahmi kara warka waad fahamteen bay la tahay laakiin tan hore ee salaada wujuubkeedii iyo dhaxalku inuu sharci yahay iyo howlahaas rag iyo dumarna inaysan dhaxalka ku sinnayn ah masaa'ilka waa masaa'il macluum addiini bidaruura masaladii sideedaad aan u gudbay ila tahay mise waa waa sagaalaad soo maaha masaladii sideedaad sagaalaad aan u gudbo waa taqsiimu daari ilaa daari kufrin wa daari islaamin aima dacwa najdiya meeshan aad baa loogu eedeeyey oo waxaa lagu eedeeyo lagu galay dowla alcumaaniya aturkiya yo waxay dhaheen dowladdaas cuhmaaniyada alkhilaafa alislaamiya alcariiqa alcimlaaqa almutanaamiyata alatraaf ad u taqaanaane ay qoraxdu aysan ka dhici karin ilaa raashka iyo namse iyo ostria iyo serbiya iyo adduunkao dhan baa inay la wareegto ku sigatay reer yurub oo dhan baa liqi gaadhay caalamu islaamikale iska badaayay dowladda ayadaa waagi dambe markay aima dacwa najdiya ogaadeen inay mushrikiin difaaca hayaan shirkina ay ku milqan yihiin asagana ay ka diin dhigan hayaan waagi dambena haddana qaanuunkii wadciga ahaa ee suwaysar <clears throat> ay ka soo qaateen alqaanuun alwadci aljinaa'i suwaysiri bay waagii dambe qaateen <clears throat> suldaan alqanuuninki la odhan jiray baana bilaabay waxay dhaheen laba manaad bay dowla cumaaniya gaala ku tahay cabdilatiif oo lagu tiri ragga aada isu dhowra fasaa'ilkana daqiiqa ku ah yaa wuxuu ihi tilka adawla alkaafiratu alfaajira akhriga kitaabkiisa cuyuun rasaa'il eh, waad garanaysaan bay la tahay iyo cuyuun almasaa'il idan way xukumeen dowladda inay dowla kaafira tahay diyaarteeduna ay tahay diyaaru kufrin wa shirkin wa xarbin laba ciladood laba manaad bayna u cuskadeen manaadka koobaad waa ama cibaadat alawthaani ama cibaadatu hayr illah min alwliyaa wa ahli اlqubuur ilaahay khayrkii oo awliye iyo ahlu qaabuur iyo amwaad ayay rajeeyeenoo tugaanoo baryaanoo istikaaoodaan shirkiga asagana way ku dagaalamanoo way ka diin dhigtaan ahlu tawxiidkana way la dagaalamaan oo way baabeeyaan waa manaad manaadka labaad taxkiimu alqawaaniin alwadciya almukhaalifa lisharci illaah labadaa qodob bay dowladu kaafira ku tahay bay yidhaahdeen wadaadaha kale iska suufiyada iyo islaaxa iyo hubucaas ka hadli maayee niman salafiye sheeganaya salafiyat alasmaai wasifaat baa baryahan dambe jiree ma ogtahay salafi buu lakin wuxuu salafi ku yahay alasmaa wasifaat almuhim yaa culummadii damcay inay hadda qodqodaan o mxuu ahay waxaan jiran ku sheegen waxay dhaheen waa quluwi wa hada gaayat ma yakuun min alquluw hada israafun fi lquluwi hada caynu dulmi licibaad illaah iyo waraan malagi galaybuu daldalay wadaadkii kataani ah wuxuuna isay in dowla cumaaniya oo serbiya la dagaalamaysa oo halkaa ruushka la dagaalamaysa oo agga ku jirta oo agga waday wahaabiyo idinkoon weligiin gaal asli aan xabad ku ridin inaad nimankii gaala jala gaabshay ee aljaamica alislaamiya ahaa ee hawski la harsanhayay maradii weynayd ah aad takfiirisaan suura maha aad ba oga dagaalamay laakiin wadaadku waxaa la yidhi doqontu xadhigga lagu xidhi lahaa iyada xaglaha ku sidatee wadaadku dhibka haysta waxaa weye labada manaadba inay saxyin wuu yahay dowla cumaaniya ilaahay khayrkii inay baryi jireen oo shirkiga ay difaaci jireen oo qubuurta ay istikaaoon jireen oo haddana ku dagaalama kana wuu ogolyahay qaanuun wadci waagdambe inay qaatanna waa ogolyahay lakiin wuxuu leeyahay yaan la xukumin hawshan dhibkan waa jira labada manaadna wahabiyo waa runtiina waa gar laakiin takfiirka hasaarina ka daaye yani waa hawl aad iyo aad loola yaabo wey waxaan leenahay hawshaa waa khalad ayib wadaadahana ku gar bal waa khata qaatila oo manhaji ah haddaad ogolaatay sababkii iyo ciladii iyo manaadkii in la helay xukumkii waa in lagu dhejiyo musababki waa in la saaro ayib wadaadku wuxuu le maanici baa jiro maanicu tawiili waljahli hawshu hadday u soo laabatay taxqiiqu lmanaad maxaad wadaadaha quliba ugu sheegtay waa fashal hawshu waxay usoo laabatay taxqiiqu lmanaad nimankan kufrigii sababkii waa ku dhaceen laakiin manaadkii shuruudiisii iyo mawaanicdiisii oo dhan ma oofsaday mise maya baynu isku haynaa waxay ku dhaceen inuu kufriga wadaadku muran kama qabo laakiin wuxuu leeyahay maanic baa jira yaan lagu dhajinin wahaabina waxay dhaheen maanic ma jiro waa in sababka iyo musababka isqabtaan cilladii iyo xukunku waa inay isku dhagaan cillada iyo maculku waa inay isla duulaan maxay isku hayaan marka wadaadihii ninkan gaalnimo ku dhacay cudurdaar buule iyo ma laha baashu halkan hadday gaadha haddaad tiraad hebel waa haali iyo waa israaf iyo waa khata waa war khawaarij iyo muctasilo iyo war ahlilbidca wey yacni waxyaabaha adduunka maanta ka jira taasaa ka mid ah waxaan la yaabay oo kale wadaadku uu leeyahay hase yeeshee qaanuunku inuu kufri yahay gaalnimo yahay garanay laakiin mulug waa horu soo bilowday bu qawaaniin ay eh, xukaamta qaarkood wax ku maamulaan culamada muslimiinta ma aysan takfiirin jirin buui kufrigaan bay ka degijireen laakiin ma aysan takfiirin jirin wahada waa iftiraa cala alumma alislaamiya waxaan leenahay marka saa hawshu iskaga caddaato waxaa kuu baneeyey inaad aima dacwa najida ku tiraado waa hulaad iyo waa musrifiin fi takfiir muxuu yahay adoo salimay taxaquq lmanaaq ama e, adoo sallimay sababka in la helay haddaad doonto sababku agtada yuusan taamba ka noqoninoo maanic baa jira aad dhahdidi maanic baan isku haynaa iskuma hayno ruux lagu takfiriyey dembi aan kufri ahayn hadday hadda kataaniya najdiin isku hayn lahaayeen najdiin ummadda waxay ku takfirinayaan khamre la cabe iyo zina iyo been la sheega iyo xan iyo xatooye iyo waxaan dhihi najdiin waxay galeen khawaarij bay u galeen baan dhihi laakiin wuxuu ogol yahay inuu kufri iyo gaalnimo yahay yaa wuxuu le ninka ku dhac cudurdaar buu leeyahay yaan la takfirin wadaadkii yidhi maya cudurdaar mia waa gaal wuxuu hi waxaa tahay haali fi takfiir waa madhab cid qabta uusan jirin ilaa ahlulbidac wاducafaa'i wاlmajaahil dad noocaas unbaa qaba mar haddaynu isku hayno alijtihaad fii taxqiiqi اlmanaad waa masala khilaaf saa'iqa ka furan yahay ahlucilmiguna ayhee ku kala tegi karaan xataa asxaab almadhab alwaaxid ba isku khilaafi kara xataa iyaga najdiin baa isku khilaafi kara khilaaf saa'iqa oo ninka mujtahidka iyo caalimka aan lagu eedayn karin oon lagu dhaleecayn karin oon lagu caayi karin bar lagu xidhinoo weliba lagu jeclaan masaa'il aan lagu naqdin weeyaan marka khilaaf farci ah oo fiqi ah oo ku saabsan tansiil axkaami cala alwaqaaci oo laisku hay wuxuu ka dhigay hee huluwi huluwi meeshaa lama geliyo wax geliyana ma diyo ilaa bacdu haaulaa'i asalafiyati fi lasmaai wasifaat miyaysan saxaabadu ku xukumin diyaartii reer bani xaniifa ee musaylimat lkadaab uu joogay ayagoo islaamka u nasab sheegan oo soomi oo salaadi oo weliba aaminsan nebi maxamed inuu rasuul ilaahi yahay oo xaq ah xagganna aaminsan musaylimatulkadaabna inuu rasuul yahay oo weliba aadaamahayo markay aadaamahayaan waxay odhan jireen wa ashhadu anna muxammadan wa musaylamata hee rasuul allah laba rasuul bay ku aadaami jireen sheekhu islaam ibnu taymiya soo guuriye weliba qur-aanka aad akhridaan way akhriyi jireenoo way ku cibaadaysan jireen mid uu dejiyey musaylamana musaylimana way wateen weliba sheikhulislaam wuxuu yidhi ma aysan ku dhicin wax shirki ah fii cibaadaat illaah laakiin waxay ku dhaceen alsl athani bay dumiyeen asludiin soo laba rugni ma ahayn ifraad ullaahi bilcibaadati subxaanah wa tacaala iyo mutaabacaة الrasuul ama aliimaanu bالrisaalati والnubuwa asalkan labaad bay dumiyeen oo tashriik bay ka ogolaadeen nabi maxamed in lala wadaago nabinimada ka waran ninkii ogolaaday in ilaahay lala wadaago ilaahnimada day saxaabadu takfiiriyeen ninkii yidi nabi maxamed rasuulnimada waa lala wadaago keligii ma aha bay saxaabadu weerar ku qaadeen baabi'iyo inay kuna jahaadeen xoolada inay haniimaysteen dumarkooda inay qafaasheen iyo carruurtooda iyo waxoodiiba ka war ninka maanta le awliya allay adeeg alliya allow ambiyaashow awliya allaay ilbiyala keen ninkan muxuu ogolaaday ilaahay inuu cibaado mudan yahay awliyaduna hee ay cibaado mudan tahay ninkanna asalkii koowaad buu dumiyey asalka rususha ninka dumiya iyo kii alla khuseeyey ka dumiye keebaa daran subxaan allah ma isku ilaahay oo dhan ruuxa dafira iyo ruuxa ogolaada u sheegela keebaa daran kufrigu iyo gaalnimada iyadaa kala waaweyn maxay dhan somaali naaruhu e way kala subxaanlaystaa naaraha kala subxaanlaysta ilaahay subxaana wa tacaala jiriddiisa iyo inuu jiro xayun daa'im uu yahay ninka ogol laakiin shariig yeelahaya marka cibaado la gaadho iyo ninka dafirsan ee mucailkae jaaxidkae mulxidka ah cinda ahlicilmi isku gaalnimo ma aha ninkii rasuulka ku gaaloobay hawshiisii iyo ninkii alla ku gaaloobay mashruuciisina ta'allaa daran tusaale gaaban nabiga ruuxa dafira iyo ruuxa ku xadgudba nabiga keebaa gaalnimo weyn ka dafira ninka waxba u ogolaadaba laakiin dafiraad buu la yimid wuxuu la yimid xadgudub baan ujeedaa hawlahaas ku khaldina almuhim saxaabadu ree bani xaniifa diyaartoodii yambuuc ilaa dhulkay deganaayeen waxay ku xukumeen daaru kufrin maca intisaabin lilslaami waliddiin fuqahaa lmuslimiin diyaartii reer bani cumayd dowla faatimiin nimankaad u taqaaneen waxay ku xukumeen inay tahay daaru kufrin waridda bal shaykhulislaam wuxuu soo guuriyey culammadoo dhanba inay sidaa ku tageen wuxuu yihi sheekhu baqiyat albilaadu almisriyatu muddata dowlatihim naxwa miatay sana qad inطafa'a nuuru اlislaami wاliimaani xataa qaalat alculamaau fiiha culamada muslimiintu ila ka yidhahdeen inaha kaanat daara riddatin wa nifaaqin kadaari musaylamat اlkadaab majmuuc اlfataawa majalka soddon iyo shanaad boqol soddon iyo sagaal ka fiiri daartii fadhiyiin iyo cubaydiyiin wax isku waafaqay inay tahay daaru ridda xataa ma aha daaru he kufrin asli waa daaru riddatin wa nifaaq waxay la mid tahay daartii musaylamat اlkadaab iyo aswad alcansi iyo tulixat alasad ila aakhirih maxaa yeele daartu iyo wadanku iyo bilaaddu waxaa loo awoodda ka talisa hadday murtadiin iyo munaafiqiin iyo mulxidiin iyo gaala yihiinna waa daaru kufrin wuxuu leeyahay alimaam aljasaas ina xukma addaari inama yatacallaqu biاlظuhuuri wاlhalabati waijraءi xukmi اddiini biha wla macna lictibaari baqaءi dimiyin aw muslimi aamina clى nafsi lأna اlmuslima qad yaأmanu fi daari اlxarbi walaa yaslubhu dalika xukma daari اlxarb walaa yujibu an yakuna min daari اlإslaam sharxu mukhtasar axaawi majaladka toddobaad laba boqol tobaniyo shan ilaa laba wuxuu leeyahay daarta xukumkeeda wuxuu raacaa kolba ruuxa ka taliya ku adag iyo xukumka ka fulahayee ka dhex soconaya ummadda lagu maamulayo hadduu meesha gaal ka taliyo xukum kufrina uu ku maamulay waxaan lena waa daaru kufrin muhiimadduna waxaa weeye in ay ardadu fahmaan baa muhiim ah bilaadu iyo diyaartu sifa laasima ama qaadato waa sifa caarida sidaa bini aadamkaoo kale xug mar waxaad noqon munaafiq ciyaadan billah mar waxaad tahay kaafir mar waxaad tahay muslim mar waxaad tahay faasiq mar waxaad tahay mu'min saalixo barri taqi ah kolba xaaladaad ku sugan tahay baad ku qiimaysan tahay adigoo cabdullaahi lagu yidhaahdo yaa laga yaabaa toban sano gudahood inaad kala qaato intaasoo shaadh oo diineed ama urur ama ay kugu dhacaan intaasoo sumadood oo dhab ah diyaartuna waa sidoo kale culamadu waxay ku ijmaaceen maka oo beytullaahi alxaraam aad ogtihiin ilaa uu nabigu furinhaya sanadkii sideed inay tahay inay ahayd daaru kufrin wa xarbin maka maxay ahayd waa albalad alxaraam soo maaha xaraman aaminan ilaa nabigu uu fatxu maka laga furta maxay ahayd daaru kufrin wa xarbin biijmac ahlicilm waxaa ku noolaa muslimiin mustadcafiina la soco hadda ma aysan waayeen muslim mustadca ku nool intii nabiga lasoo diray baynu ka hadlaynaa muslimiinta dhex joogay macno male maxay waa niman qoota lagaga taagan yahay oo waryahahe lale laga adag yahay laakiin yaa ka taliya maqaawir iyo miciweyn mushrikiina ka taliya xukumka daarto markuu nabigu furto waxay isu bedeshay ayadoo sideeda oo guryaheedii isbedelinba waxaa isbedelay magaciiyo xukumkay qaadanayso diyaartu waa dadko kale ma aha xukum culum waxay sheegeen keliya saddexda masjid masjid alxaraam iyo masjid annabowi iyo masjid alaqsaba waxay leeyihiin xurma laazima laa tabadel masaajidda intooda kale sida raajaxa ah xataa ma laazim masjidku hadda fiican yahay tawxiidka laga faafinee waa masjid wanaagsan oo muxtarama haddii khamrana lagu cabo shirkan laga faafiyo wuxuu isbedelaya kaniisad masaajidda idinku aad dhisateen oo dhan xugum laazima ma qaataan waxay ku xugum hawsha lagu qabanayo warkusoo sidaa ma aha laakiin saddexdaa masjidee waaweyn waxay leeyihiin xurma laazima fi ayaami aljaahiliyati wa ayaam alislaam warka waa inaad fahantaan muhim jiddan wey masaajidda inteeda kale iyo bilaadda iyo diyaarta iyo dadkuba waxay ku qiimeysan yihiin xaaladda golba ay ku sugan yihiin hal naqli markaan akhriya sheikhulislaam kadibna aan iskaga tago wuxuu yidhi sheekhu wa kownu ardi daara kufrin wa daara iimaanin aw daara faasiqina laysat sifatan laazimatan laha bal hiya sifatun caaridatun bixasabi sukaaniha fakulu ardin sakanaha almuslimuun sukaanuha almu'minuun almuttaquun fahiya daaru wliyaa illahi fi dalika alwaqti wa kullu ardin eh, sukaanuha alkufaaru fahiya daaru kufrin fi dalika alwaqti wa kullu ardin sukaanuha alfusaaqu fahiya daaru fusuqin fi dalika alwaqti fain sakanaha سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق والنحو إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيه عز وجل كان بحسب ذلك meel shaleemo oo weyn oo ilaahay mxuua lagu tunto oo kalaaba haddaan intaan qabanno oon dhaqoon habaynin masjid ka dhigon laga aadaamo lagu tukado maxay isu bedeshay shaleemadii waxay isku bedeshay masaajid kaniisad baan iibsanay waan habaynay sawrii baan ka qaadnay waxbaan waan nashnaashnay aadaan baa ka baxay maxaan leenahay waa masjid oo sheekhu kaniisad bay ahayd kaniisadnimadu waxa ma ahayn sifa laazima ma ahayn waxay sifa caarida ban ban ilaahay dhalo fiican buu ahay nimankanaa kharibay oo wax ku waxeeyey wixii baan ka zuulinay alaab fiican baan ku camiray idan alaabtan dambe fiican bay qaadanaysaa xukumkeeda warkuwaa sidaas weligin ha khaldamina kuwa agtaa kule wuxuu qabaa wadaadkan wax waalan weeye wuxuu qabaa maka inay daaro kufrin tahay caamaa loo dhiibi intaa markaasu isagoo xugsoo geli ganan oo indhaha caddaynaya abuurinayo kusoo gelaya waxaan soo xusuustay waxaan soo xusuustay alimaam abu cabdillaah wadaadkii la odhan jiray muxuu ahaa eh, ibnu tabbaan yaa maalin su-aal la weydiiyey markaase alijtimaacu fii qiraa'ati اlqur'aan ma sunna mise waa bidca le in laisu yimaado la sabciyo ma sunna mise waa bidca layidhi xuri waa bidco wadaadii sahiyen baa waa bidca ahaa maalig baa sida bidca ah war ma maqlaysaan caamadii buu la hadlay inaad kitaabkii ilaahay qur la akhriyo u wadaadku waa qabta wadaadka ya allah waa ku baxsan faraca way caydhsadeen ilaa gurigiis ku soo xidhay wuxuu uhi war sheeg waxaan idhi ifahma maya soo qur-aanka ma waa bidco guri baa lagu qufulay wadaadka yani waxa wy caamada haddii waxaa jir intii loo dhiibo lagugu sii daayo beer bisla kaaga kici maayaan marka waxaa weeye war diyaartu iyo bilaadu kolba cidda ku nool magacay wadato beledkuna qaadanaya warka waa sidaasa ilata inaad fahatay sheeksadkiisu waa dheeraan laakiin ahan bay ahayd miyaanas iyo marjiciisi aan hadalkaana dhammaynin wakadalika arajulu الsaalixu yasiru faasiqan wاlkaafiru yasiru mu'minan wاlmu'minu yasiru kaafiran aw naxwa dalika kulu bixasabi intiqaali اlaxwaali min xaal ilaa xaal majmuuc اlfataawa majalka sideed iyo tobnaad laba boqol sideetan iyo kow baad ka fiirin kartaa hadal ka qiimo badan baa jiro oo mujaladka labaad ah sabxada afar boqol afartan iyo afar muxuu yidhi sheekhu wاlbiqaacu wاlbiqaacu tatagayaru axkaamuha bitagayuri axwaali ahliha soo war cad ma aha war goobuhu way isbedelayaan goobuhu iyo makaanada iyo meelaha way isbedelayaan kolba dadka degan xukumkoodii bayna qaadanayaan faqad takuunu lbuqcatu daara kufrin ida kaana ahluha kufaara uma tasiru daara islaamin ida aslama ahluha kama kaanat makatu sharafaha allahu fii awali اlmri daara kufrin waxarbin wqaala allahu tacaala fiiha wakayi min qaryatin iyo ashadu quwatan min qaryatika alatii akhrajatka ahlaknaahum falaa naasira lahum wuxuu ihi uma lamaa fataxa anabiyu saara daara islaamin isbadeshay kaar cusub bay qaadatay wahiya fii nafsiha umu lqura wa axabu lardi ila allahi buu sheekhu ku leeyahay waa isla mako wa axabu lardi ila llahi bayna tahay xataa xilliga ay gaaladu haysteen laakiin magacay qadaan waa maxay daara kufrin wuxuu ihi sheekhu hadal dheer kadib wahaadaa aslun yajibu an yucraf asalkan wuxuu waa asal faina albalada qad tuxmadu aw tudamu fi bacdi alawqaati lixaali ahlihi uma yatagayaru xaalu ahlihi fayatagayar fiihim alxukmu id ilmadxu wاldamu wاlthawaabu wاlciqaabu inama yataratabu cala aliimaani wاlcamal الصaalixi aw cala didi dalika min alkufri wاlfusuq wاlcisyaan mujaladka waa idin si ila tahay hadal dheeroo kaloo qiyaamada mujaladka sideed tobnaad laba boqol sideetan afar wuxuu yidhi faaxwaalu lbilaadi ka axwaali lcibaad axwaal cibaad hadal dheer weeye fayakuunu rajulu taaratan musliman wa taaratan kaafiran wa taaratan muminan wa taaratan munaafiqan wa taaratan baran taqiyan wa taaratan faasiqan wa taaratan faajiran shaqiya wahakada almasaakinu bixasabi sukaaniha yani wax intaa ka badan ma wadi karre aan gebagabeeyo warka majmuuc lfataawa mujaladka waadin sideetan sideed iyo tobnaad safxada laba boqol sideetan iyo afar muhimmadu waa maxay sukaankii iyo dadkii deganaa arlaa'igii dowla cumaaniya ay ka talinaysay xukumkaysiya najdiyi inay mushrikiin ayagu yihiin bayse horta siiyeen shacabkii dowladdii cumaaniyiin ee ka talinaysay dhulkaasi waxay dhaheen waa mushrikuun limanaatayn shirku tashriica way ku jiraan shirku اlcibaadati wa cibaadati اlwliyaai ahlqubuurna way ku jiraan labadaasay mushrikiin ku yihiin ayagu hadday mushrikiin iyo murtadiin iyo gaali iyo kafaro noqdeen beledkay ka taliyaan ay ku korkaajaanna waxaa weeye waa daaru kufrin najdiyiin qaacido banaanka taallay ku socdaan waxaad kala niqaashtaa haddaad tabar hayso kala niqaashtaa waxay ku dhaceen inaysan gaalnimo ahayn oo waxay ku dhaceen uusan shirki ahayn ayaguna aysan mushrikiin iyo kafar iyo murtadiin ahayn markaa kadib ka niqaash daartu inay daaru islaam tahay ama tahay daaru kufri laakiin adoo sallimahaya waxay ku dhaceen cumaaniyiinoo kufriya shirkiya akbara inaad xukumkii la saaray ayaga ama beledkoodii iyo wadankoodii la saaray aad ka muran tahay waa caqidaro iyo aqoon daro wey inaad ifahanteen bay la tahay haddii aad leedahay diyaarta daaru kufriga uun asliga unbaa daaru kufri isku ogaaye dad islaam sheeganaya kufri kastoy ku dhacaan beledkay ka taliyaan daaru kufri lama dhihi karo xanafiye aan ka hadlana waxay yidhaahdeen warkaani war aad u qiimo badan wey warka xanafiye dhagaysta alimaam abu isxaaq ibn ibraahim bn ismaaciil alsafaar albukhaariyu wuxuu yihi ina daar alislaami daaru liimaan daaru lislaam haddaad maqasho waa waddanka iimaanka islaan iyo iimaan midkii la idlaaqaba kii kale hee hoostuu kaga naban yahay weeye maxaan saa u nidhi buui liأna alghaaliba fiihim ahlu الsunnati wاljamaca daaru اlislaam waxaa qaalib u ah weeye ahlu sunna wاljamaca waman kaana fiihim yuxkamu biأnahu muslim wadanka islaamka ruuxa ku nool een gaalnimo lagu ogeyn maxaynu xukumaynaa inuu muslim yahay walaa yajuusu اlistibxaaثu can baطinihi ilaa man curifat bidcathu biyaqiinin in la qodqoda ma banaana buui ilaa aan gaalnimo ku ogaan ruuxan mooyee ruuxii astaan islaam baa ka muuqata wadan islaam buu joogaa laguma dirsan ha qodqodi allaahuma inaad gaalnimo ku aragta mooye warkaa meel buu sheekhu dhigay wa kullu daarin kaanat alhalabatu fiiha liahli اlictizaal daartii muctasila ka taliyaan buuhi ka caskari mukram waa meelay markaa ay haysteen aw buqcatin halaba calayha alkhawaariju ama meeshay khawaarij ka taliyaan ka jibaali cumaan meesha hadda qolyahan ibaadiyada ay wa rasaati qasajistan waa kaabul iyo mxuu ahay halkaa afghanistan buu aaday rasaatiq waa jamcu rastaq waana gobolka gobolada aw halaba calayha madhab lqaraamita cubaydiyiin baa qabsaday cubaydiyiin qaraamidadu waa kasii daran cubaydiyiinta laakiin waa un mulxidiin kale wey hajar waa qatar hajar qatar baa loo yaqaan dhulka qatar u taqaanaan baa hajar la yidhahda walqaahira iyo kuwa qaahira soo galay cubaydiyiinta hadduu taabtay walqaahira calaa baabi misra oo misra ka taliya maxaan dhahaynaa bur intaaso dhan gobolkay muctazila ka taliyaan oy khawaarij ka taliyaan oo ay ka taliyaan yaa kale qaraamito ay ka taliso oo cubaydiyiin iyo faatimiyiin iyo malaaxidoo dhan iskugu jira wuxuu waan fiirinaynaa gobolkaas ahlu sunnaha iyo muslimiinta jooga ee dhabta aanu eegaynaa ma niman madax bannaan oo awood laba mise waa la haystayaal sida mustadcafiintii reer maka ee muslimiinta ay quraysh u haysatay faida kaana ahlu sunati fiiha mustadcafiina laa yumkinuhum اlmuqaamu fiiha ila biikhfaai madhabihim aw calى dimatin aw jizyatin fatilka daaru daaru kufrin xukunka u fiirsa fuqaha alxanafiya meesha hadday khawaarij sida waa gagaal wadaadku xanafiyadu khawaarijta way takfirinayaan lanna muslimiinto dhan bay takfiriyeen buur muslimiinto dhan ruuxu takfiriyan isagaa gaal ah qasab wey soo maa muslimiinta dunida joogo o dhan ninkii takfiriya ma muslim saafi oo fiican baa laga waaya dadka aad tagfiirisa marka asagaa gaalay dheheen muctila agtooda waa ka kafaro maxaa ku yimid qaraamito muranba malaha inay gaala yihin cinda ahli ilcilm waa hawshaad garanaysaan murtadiinta waddamaday ka taliyaan yay axnaaf xukumahayaan ahlu sunnihii iyo khullaskii muslimiinta ku noolaa ma niman awood lahoo madax bannaanba mise waa la haystayaa hadday la haystayaal yihiin ahlu sunnuhu daartu waa maxay waa daaru kufrin waxaa kaaga daran wuxuu yihi fatilka daaru daaru kufr wayajibu qitaalu ahliha wa kulu man yuujadu fi tilka daari fahwa kaafirun ilaa man dahara alislaam inu biyaqiin haddii qaacidatu lfuqahaa daarta aad mustadcafka ku tahay ee murtadiin ay ka taliyaan ayaga murtadiinta iyo shacabka meesha jooga oo dhanba waa la dagaalami murtadiin baana laga soo qaadi allaahuma ninkaan ogaana inuu yahay muslim aan oganaba mooyee sidaa darteed baa nebi maxamed maka markuu weerarahay muslimiinta xabad ka duwan muusan dhihin mustadxabiinta ku noolaa lanna lamaba yaqaanaba waa la weeraray waa lagu halgamay yowmulxudaybiya nabigu waa kii laba goor go-aanka qaatay inuu weeraro leanna muslimiinta meesha ku jira astaamo goonioo lagu yaqaanaa ma aysan lahayn macluumaynna maysan ahayn daatuna waa daano kufrin khalabaday xukunkay qadanaysa markaan dhex qaadayna intibaaxayna seeftu ay shanqarayso ninkaan u garanay inuu muslim yahay baan ka leexinaynaa laakiin shacabku waxay qaadanayaan xukma daar bay qaadan waa markaadan daahir uusan jirin xukma daar ruuxa waxaad siin markaadan ku ogeyn islaamnimo ama aadan ku ogeyn kufri haddii daahir uusan jirin xukunka daartu raacahaya waxaa kuu yimid addaaru lmurakaba daaray muslimiin ka taliyan wuxuu ku suri waa daaru islaami wa iimaan nin walboo ku noolla waa muslim lamana qodqodi karo allahuma inay bidca iyo kufriga gaalnimo ka muuqato mooye daartay kafaro iyo murtadiin ka taliyaanna waa daaru kufrin waridda iyo murtadiin ruux walboo joogan in lala dagaalaa waajibo in la dilana waajib wey allahuma in lagu ogaado biislaamin wa sunnatin mooye warkaa wuu ku dhameey waxaa jiri karta daar murakaba waag waxaan moodi jiray daar almurakaba inuu la yimid sheikhulislaam ibnu teymiya waagi dambe waxaan ogaadaa xanafiya inay asalka iska leeyihiin fuqaha sheekhu mualic buu ah marka meelo badan buu ka adeegtaa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada waaad ku ark daarta waa laba baad ku arki daaru islaamin waa daaru kufrin dadku siday u yihiin muslim iyo kaafir waladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mumin labadan bay laakiin xan saas ma aha wsh dhici karta in gobol ay iskugu yimaadaan muslimiin iyo gaalo nin nin xukuma usan jirin muslimiintuna ay gooni isku xukumaan ay u shabkaxsadaan gaaladuna ay gooni madax bannaanta nin nin magan u ah ama maslaa uusan jirin daarta maxay tahay daaru murakaba ama daaru mukhtalidaa layihahdaa nin walba waxaad kula xisaabtami wixii kaaga muuqda muslimka islaamkiisaad kula dhaqmi gaalkana gaalnimadiisaad kula dhaqmaysaa daartii buu ka hadlayaa xanafiya maxay wa amaa buqcatun fiiha ahlu lislaami wa ahlu lkufri walam yaglib axadu lfariiqayni cala alaakhar aw ijtamaca fiiha ahlu lxaqi wa ahlu lkufri وأمkنa إثاaر المذهب الحق من غyri تقية ولا من غyri cهد وجزية فlا تkون البقعة dاaر كفر ولا dاaر إسلام ولا dاaر فسق daarta sumadlay baa la daarta iyada waa daaraan sumad lahayn waa xukunku hadoo ka hor ku xukumay ibnu taymiya daaru maaridiin oo qolyihii masaakiinta ah iyo hubic iyo dhan celceliyeen oo shir lagu qabtay turkiya iyo howlihii ibnu taymiya ku ijtihaada daar buu keenay fiican war hawshan xanafiya iskale asal min usuul xanafiya wayna gar leeyihiin waa xaalo waaqicoo dhici karta wayba dhacdaa mararka qaarkood waxaad ugu laaban kartaa hawsha faahfaahinteeda kitaabka le talkhiis اladila liqawaacid الtawxiid mujaladka labaad toddoba boqol soddon iyo shan ilaa soddon iyo lix waxaad ka muraajacayn kartaa hawsha faahfaahinteeda diyaarta ku saabsan kitaabka le usuul اdiin licabdiqaahir albaqhdadi الtamiimi alashcari usuul اdiin safxada laba boqol iyo toddobaatan waxaad kaloo fiirin kartaa qaadi abu yacla asna diyaarta waa sharxay kitaabkiisa almuctamad fi usuul اdiin sabxada laba boqol toddobaatan iyo lix abubakr aljasaas axkaamu lqur-aanka asaguna hawsha uu soo sharxay wadaadka xanafiga ayuu taabtay wuxuu yihi ina alxukma fi kulli man fi daari اlislaam ina alxukma fi kulli man fi daari اlislaam wa daari اlxarb yatacallaqu biاlacami اlakari duna alakhasi اlaqali war xukumka had iyo goor waxaa la raaxayaa meesha loo badan yahay awoodda u badan tahay diyaartu mar hadday gaala ka taliyaan muslimka dhowrka iyo aqaliyada muslimiinta ictibaar ma laha haddaynu garanayno ictibaar ma laha yani fii xukmi daar baynu ka hadlaynaa haddaynu garanayno xabadda waynu ka duwaynaa haddaan la garanayni way qaadan ilaahay baana aakhara muxuu ahay jannaynaya ayaga annagaa noo dembi dhaafi waa qaacidadii aan ku dhihi jiray weeye alqaatilu mujaahid walmaqtuulu he shahiid maxaad ka hadday muslimiin soo duulaan oo daar gaala ka taliyaan ay dhasha dhigtaan oo muslimiin toban ah iyo kun gaal ay dilaan o aysan garanaynin muslimkaa tobankee la dilay muxuu yahay ma shahiid baa mise waa mise waa daalim la dilay waa shahiid kii dilay mujaahid baa mise waa faasiq waa fashilantiin marka maxaa u diidi jirtaan qaacidada qaacidada ayada idha alqaatilu mujaahid walmaqtuulu shahiid maxaad oga cararayseen marka waad fashil hawshaasi ha ku khaldamina waxaad ku aafoobi waa adoo ka warqaba inaad disho taasaa balaayo ah ayib ina alxukma fi kuli man fi daari اlislaami wa daari اlxarbi yatacalaqu bilacami اlakari duna alakhasi اlaqali xataa saara man fi daari اlislaami maxduuran qatluhu maca alcilmi biana fiiha man yastaxiqu اlqatla min murtadin wamulxidin waxarbiyin wman fi daari اlxarbi yustabaxu qatluhu maca ma fiiha min muslimin taajirin aw asiir wakadalika saa'ir اlusuuli cala hada اlminhaaji yujraa xukmuha war saa ku soco bui ha wareerin axkaam alqur'an mujaladka koobaad sagaashan iyo koobaad ka fiirin kartaa shekhulislam ibn taymiya xanafiya ma waafaqsan masama aan in yar ku daro sheekhulislaam ba waxaa la weydiiyey niman layidha asuufiya ah alqalandariya suufiya qalandariya waxay niman ibaaxiyiinoo suufiyo musiibo ah salaadaha shanta ma tukadaan ma soomaan xaaraanta iskama daayaan khamrada zinada waxay dhaafi ma jiro wa maca daalika waxay aaminsanaayeen inay gaadheen wacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin oy baaseenba bodi caalim taabta cadaab ma taabto soomaaliya way ka jirta aminkana baaqi bay ku tahay niman noocaasa oo saraha ka dinaahiya oo ula faraqya wata oo wasakh badan oon suufiyadii cibaadada badnaydna aan ahayn kuwii axkaanleyda aan ahayn oo dariiqooyin la odhan jiray hadda goor waa idinka she siddeetan iyo lixdii ayaa waxaa noo yimid sheegi maaya meeshaan joogay ayaa waaa waxaa sheekhaygii iga sheekeeyey in meesha oo u yimid wadaad wata laba gabdhood sheekhiisi asaga sheekhiisi baa oga sheekeeyey wuxuu hi waxaa noo yimid wadaad la yidhi reesii tulaadan baa tahay oo laba gabdhood wata oo walaalo ah wuu wada qabaa labada gabdhoodba waa laba gabdhood oo walaaloah oo labadii isku xigtay iyana mataa ahaayeen qisadu waa horay ahayd adama xusuustaad sheekhii baa la dooday sheekh loodhan jaamac leelkase ayay hawshu qabsatay sheekh axmed sadiiq baan annaga nooga sheekeeyey raxmat ullaahi tacaala caleyh marka waxaa la yidhi culimmadiiba waxaa la yidhi waxa uma bannaano waa xaaraan ee jooji waa gaalnimo diin darro wey wuxuu labada gabdhood midna naftaydaa qabta buuhi midna ruuxdaydaa qabta niman masaakiinoo jahalaad tihiin oo xoogo minhaaj afartii rubca laqbaystay oo nihaayaha iyo tuxfaha ku wareegaystee howlahan waa baxarsitiin ma geli kartaan iskaga baxa maxaa jira war gabadha weyna anaa qaba jismigagiya naftaydaoo aniga sayid hebel ah gabadhankan ruuxdaa qabta wayasaluunaka can ruux miyaa taqaana iskaga dareera meesha buuri wadaadihii tabar ma hayaan dowladdii soomaaliya waxba ma qabanayso maxaa la sameeyaa wuxuu ihi sheekh mubaahalay la galeen mubaahalo inaan anagu saxannahay in adagu saxanta fanajcal lacnat allaahi cala lkaadibiin bacda alcasr baa la mubaahalooday wadaadkii labada gabdhood watay qoraxdoon dhacin ba carabka soo dhacay aroortii dambana wuu nafbaxay wuu go-ay carabkii baa dhulka yimid isagoo taagan buu fakada carabki dhulku tegay saacaduu carabka dhul ku jiida waa nafbax waa la xabaabay kadib fuqaada waxay isku qabteen ma ku tukanaa mise maya bal dhibka aday waxaan oga jeedaa nimanka noocaasi asuufiya alqalandariya nimankaasaa la odhan jiray shaam bay ku badnaayeen xaraan bayna asalkooda ka soo jeedeen sheikhul baa la weydiiyey waxaa la yihi zaka ma ku bixin karaa waa niman gaajo u dhammaanayo xaggana waa sakaysan oo qaribane eh. way xiirtaan way mulukaystaan midbaa shaaruba intuu daystay dhulka tagahayaan mid baa madaxa o dhan intuu xiru intaa qadaadka basadaysan waxay dhaheen si walba ood isu fool xumayso oo shacabka kugu liidaan baad ilahay ugu dhowaanba suuro walba ood isku bahadisho oo naftaad u ciqaabto dadkuna yaa ay ku dhahaan ajir baad keli bay dheheen lan naftan wayba kibirta waa in la bahdilo usuul noocaasay ka duuli jireen gaajay u dhammaaneen waxaa leey sheekhow zake ma siin karaa wuxuu nimanku waa saddex qaybood niman lagu ogyahay caqaa'idii iyo mabaadii qalandariyo oo gaala ah biijmaaci lmuslimiin iyo niman qalandariya iskaga nasab sheegto iskaga maxabso qaadiriyana iska dhao iska suxulduubahaya laakiin caqaa'idka kufriga aan lagu haynin nimanka waa muslimiin buu caqaaid kufri laguma hayo caqiida wanagsan baa lagu haya lakin waxaa lagu haya keliya intisaab ashcari baan ahay qolya iska dhiga moogtay anugu sufiya qaadiri aan ahay wuxuu qaadiri ka ma jiro ayib wuxuu suulfo ka ogyahay ma jiro waa muslim fiican oo shanta salaad tukado oo ilaahay khayrkii aan baryin oo muwaxid a weeye laakiin wuxuu nasab sheeganhayaa ilaa taa'ifatin bidciya wuxuu nimankaasi waan waxbaa loo sheegay waa la tarbiyayn la takfiirin maayo wuxuu idhi wa amaa man kaana mashkuukan fiihi oo fiirsahada laguma oga islaan iyo wanaag laguma oga caqaa'id alqalandariya laakiin waa laga shakisan yahay wuxuu uhi wa ama man kaana mashkuukan fiihi faladharu annahu laa yajuusu dafcuha ilayhi sakadii liannahu qad shaaca can hadi aa'ifati alcaqaa'id almukafira min alistikhfaafi bilfaraa'id walmuxaramaat faalaslu ilxaaqu اlfardi bilacami alaklabi maa lam yadhar khilaafuhu ibnu taymiya xaggey ku biishubtay axnaafu hawshay taqriyeen buu ka soo hadlay dhaa'ifa murtado mulxida ninkii ka tirsanaa idan wanaag hoose ku ogeyn maxaad ku xukumi ii sheega waxad ku xukumaysaan waa murtad lanna alaslu waa maxay waa ilxaaqu اlfardi biاlacami اlأglabi maa lam yadhar khilaafu haddaan ha u nasab sheegtabe nimanka aan ku ognahay wanaag iyo diin takfiirin mayno laakiin طaa'ifa kufriyaad lagu caanbaxda hadduu u nasab sheeg kana tirsanaa kana mid yahay waxaan raacinaynaa tolkiiba ku xugum yahay warka waad fahanteen bay la tahay waxaa loogu laaban karaa dalka qiimaha badan fatwa fi dafci الzakaati ila اlqalandariyati safxada lix iyo tobnaad ninkii faahfaahin u baahda intaa ka dheeraada xukmu diyaar wuxuu muraajacayn karaa kitaabka la yidhaha ikhtilaafu اdaarayn wa aahaaruhu fi axkaami الshariica اlislaamiya licabdilcaziiz alaxmadi waxaa kaloo la muraajacayn karaa risaala iyaduna qiimo badan xaqiiqaة اdaarayn daaru اlislaami wa daaru اlkufri lishihri oy daabacay daaru اlmuraabiطiin keliya hal mulaaxadaan ku laaban lahaayo wuxuu ihi wadaadku qodobka horeee shirkiga garta laakiin balaada qawaaniinta lagu xukumo culummadu kufriga way ka digi jireen laakiin dadka ma aysan ku takfiirin jirin hawluhu soo qaaday qisooyino saasuu nin yeelo lama takfiirin hebel lama takfiirinin marka hawshaasi waa khalad najdiina loogama horraynin buu tilmaamay nin qaanuun ummadda ku xukumay kufrigiisa ha laga digo oo ummadda ha laga tanfiiriyo oo ha la dagaalamo laakiin asaga in la takfiiriyo dhaqan culimo ma ahayn buui taana waa iftiro kalo miyaysan culummadu maalinkii u horreysay u bilaabay taxkiimu alqawaaniin alwadciya almukhaalifa lisharci illaah ala bilaadi almuslimiin iyo muslimiinta in lagu xukumo muxuu bilowda qarnigii toddobaad culimmadii joogtay oo ibnu taymiya kow muxuu xukumay nimankii tataarkaha ee islaamka u nasab sheeganaya ee soo islaamay xaggana qawaaniin wadci ummaddu ku xukumay inay gaala yihiin biitifaaqi lmuslimiin soo xukumay waxaa ijmaacaad soo guuriya cadcad sheekhalxaafid eh, ibnu kaiir soo ma garanaysaan ka akhriya afa xukma aljaahiliyati yabquun tafsiirkiisa markaad maraysaan bal sheekhulislaam wuxuu soo guuriyey fii majmuuci lfataawa towreed mansuukho ah towraa mansuukha ah iyo injiil mansuukha ah ninkii maanta ummadda ku maamula inuu kaafir yahay murtad bitifaq muslimiin iskadaa qaanuun inagu aan qoranay kitaabkii nabiyulaahi muuse lagu soo diiyo saxiixa oon waxba laga bedelin iyo kii nabiyulaahi ciise lagu soo dilo oo saxiix ama laga bedelin bacdamaa shareecadii nabi maxamed ay timid ninka ummadda ku maamula xukunkiisa ka warrama sheekhulislaam wuxuu uhi waa kaafir biitifaaqi culamaai lmuslimiin ogow towreed ninkii beeniye wuu gaaloobi la socoaad towreed ninkii maanta beeniye wuu gaaloobi injiil ninkii beeniye wuu gaaloobi ummadda ninka ku xukumana waa gaal warka ma isqabatiiseen ninkii towreed beeniya ama injiil beeniya maxaad ka leedihi waa kaafir bilaahi alcadiim biitifaaqi ahli اlcilmi wاlmuslimiin ninka ummadda ku xukumana maxaad ka leedihiin ee soo dhigtay baynalkoor ka dhigto qodobka soddon iyo lixaad iyo aayadda sideetanaad baa ku qubatay min min alcahdi اlqadiimi wاlcahdi اljadiid yidhaahda waa kaafir biitifaaqi اlmuslimiin maxaa yeele waa sharci la nasakhay sharci nasakh ummadda inaad sharci oga dhigtana hee waa kufrun billaahi alcadiim waxaad adigu dejisatoy baarlamaan inoo dejiyeen ummadda in lagu maamulo sharci looga dhigana ka warrama keebaa daran a idin weydiiye mise waxaa laisgeynayaa bangani iyo guntanama bay warkaa inaad fahanteen bay ila tahay miyaysan culummadu takfiirinin taymur lanki taymur lanki wuxuu ahaa nin boqorada muslimiinta ka mida ah oo weliba musiibo ah oo caalam islaami boqolkiiba sideean la wareegay oo ka taliyey baqdaad korkeeda ilaa niyu delhi ka taliyey oo imtixaan ah, oo salaad badan oo soom badan oo weliba naafay ah asagoo naafiya kaana yusalli salaata min qiyaam wa salaat lleyl bilaadiisu waxay bilaad caamiroo shacair ay ka muuqato culimadu soo dhoweyn muctamaraadna dawaad fiqiga lagu qaban laakiin jinkhis baa awow hooyo u ahaayo wuxuuna dhashay sanadkii ibnu taymiya uu dhintay baa isaguna dhashay ibnu taymiya hadduu ka dhintay wadaadadan baa helay wuxuu asaga ummadda ku maamuli jiray axkaamta shareecada islaamka iyo qawaaniin uu ka soo xigtay tataarkii awowgi oo xagga reeabtigii ah culamaa la weydiiyey waxay dhahen waa kaafir billahi alcadiim xaafidna xajar baa khulaasayr soo guuriyo wuxuu yidhi wa kaana yuqadimu qawaacida jinkis khan wayajcaluhaa aslan qaanuun lagu xukuntamo walidaalika aftaa jamun ya culamo badan wey jamun buu kuhi xaafidku wuu afgubadsanaya walidaalika aftaa jamun bikufrihi maca ana shacaa'ir alislaami fii bilaadihi daahira war qaanuun culamadu markay ogaato horey ka tagfiiranayaan ninka lagu arko ku maamulaya laakiin waxay ku xidhan tahay wadaadku ma ogaaday hawsha ma fahansan yahay bay ku xidhan tahay waxaa laga muraajacayn karaa inbaau lqumri biabnaa'i alcumri mujalladka shanaad laba boqol soddon iyo shan intaa waxaan kaga tegaya xukmu diyaar sifa laasima ma aha waa sifa caarida kolba deganka iyo dhulka dadka degan buuna ku xugum yahay iyo ninka ka taliya a'ima dacwa najdiyana garbay u leeyihiin hadday reer cumaaniyiin takfiiriyeen bilaadoodina inay hee takfiiriyaan garbay uleeyihiin ninkii ka qaba muran marka xukumkaay saareen dadkii reer cumaaniyiin kadib ha ka niqaasho diyaarta masaladay tobnaad takfiiru man lam yukafir alkaafira wa ra'yi najdiyiina fiiha aad baa loogu eedeeyey culamada najdiinta hawsha ayada ah najdiin waagi dambe waxay gaadheen warka waan soo gaabinaynaay waxay gaadheen dowlad cumaaniya iyo casaakirteeda ninkii nooga hiiliya waa gaal bal ninkii ka shakiya waa gaal lianna man lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir xukumkaa xukumkii hore ka culus sidaa darteed sheekh cabdilaiif baa la weydiiyey waxaa la yidhi ka waran baa la yidhi caman lam yukafir اdowla bixuruuf الsu'aal dowladda cumaaniinkaan takfirinin waman jarahum cala اlmuslimiin muslimiintuna waa ayaga la socaada waاkhtaara wilaayatahum wa anahu yalzamhum اljihaadu maca ninka qaba in laga gacal dhigan karo oo muslimiinta lagu baabi'in karo oo ayagu ay muslimiin yihiin in lala jihaadana oo ayaga la raacana qaba ka war wاlaakharu nin kalena wuxuu qabaa laa yaraa dalika kulah bal اdowlaة wman jarahum bugaatun walaa yaxilu minhum ila ma yaxilu min albugaat waana maa yugna min alacraabi xaraam qolya waxay dhaheen dowladdu iyo kuwa soo kaalmaysta waa bugaad muslimiin bayna ku baabiyeen ahlulcadli ah laakiin meesha kufriga gaalnimo ma taal nimankaas ka warran baale waa la weydiy wuxuu uhi sheekhu man lam yacrif kufra اdowlati wlam yufariq baynahum wa bayna albugaati min almuslimiin lam yacrif macna laa ilaha illa اllah fain ictaqada maca dalika ana dowlata muslimuun inay cumaaniyiin muslimiin ninka aamina fahuwa ashadu waacdam wahada huwa shaku fii kufri man kafara biاllah waashraka bihi wman jarahum wa acaanahum cala almuslimiin oo najdiyiin ah biyi icaanatin fahiya riddatun sariixa adurasaniya majaladka tobnaad wadaad kaloo najdi asna wuxuu hi culummadooda ka mid ahaa faman lam yukafir اlmushrikiina min اdowlaة الturkiya wacubaad alqubuur ka ahli makata wagayrihim ree mako marka ashraafta haysata aan takfirinin wey miman cabada الصاalixiina wacadla can twxiid اllahi ilى الshirki wabadla sunaةa rasuulihi bاlbidaci fahuwa kaafiru milhm وin kana yakrahu diinahum وyubغidهm وyuxib الإسlاam والmuslimiin faإn اladii la yukafir الmuشhrikiina غayru muصadiqin bاlqur'ani faإna الqur'ana qad kafara الmuشhrikiina وأmara btakfirihim وcadaawatihim وqitaalihim adurar saniya mujaladka sagaalaad laba boqol sagaashan iyo ko hawshu meel adag bay ka degaysaa marka waxaa weeye dowla cumaaniya waa maxay waa dowla kaafira cinda najdiyin weliba zamankeedii danbaynu ka hadlaynaa diyaartooduna waa diyaaru kufrin halkaasay dhigeen waxay u gudbeen dowladda ninkii taageere annaga intuu noo soo kaxaysta nagu baabi'iya ama ayaga muslimiin boodoo ka gacal dhigta ama u hiiliya ama in la raaco lala jihaado ayaga la raaco qaba inuu yahay asaguna waa kaafir bayne waana murtad lababuu murtad ku yahay shaka fii takfiiri اlmushrikiin iyo tawallaa wاtakhada awliyaءa min almushrikiin maslaة mudaaharati اlmushrikiina cala اlmuslimiin iyo man lam yukafir اlkaafira aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum ilaa aakhirihi fahuwa kaafir labadaa manaad bay u cuskadeen hawshu waa ku laatay marka hadda waxaa la rabaa inay helaan abtir dad islaam sheeganaya oo ayagu inay gaala aan eh, inay muslimiin yihiin gaalnimana aan ictiraafsanayn nin ka gacal ama u hiiliyey ama ka shikaya gaalnimadooda in la takfiiriyo oo asagii la galay iska badaa kii gaalnimada lagu haystay hawshaana diima looga horreeyey waxaan leenahay haa nuquul yaraan soo guuriyo alimaam sufyaan ibnu cuyayne abu maxamed wuxuu yidhi alqur'aanu kalaam ullah man qaala makhluuqun fahuwa kaafir waman shaka fii kufrin fahuwa kaafir qur-aanku waa kalaamkii ilaahay makhluuqna ma aha ninkii yidhahda qur-aanku waa kalaam ilaahay waa la abuuray yidhaahda wuxuu yidhi waa kaafir inuu kaa gaal yahay kii ka shakiye ka jowsaasna waa kaafir buur alqur'aanu makhluuq iyo bidcatu shirki walkufri keebaa daran biijmaaci salaf saalix waxaa daran bidcatu shirki wa cibaadati hayr illah cabdullahi bn axmed baa fi sunna ku keenay raqamka labaatan iyo shanaad abu xaatim araazi abu zurcat araazi waxay dhaheen waman zacama ana alqur'aana makhluuqun fahuwa kaafiru biاllahi اlcadiim kufran yunqilu min almilla inaad xoogo kufriga fahmi weydaan bay ka yaabeen kufran yunqilu min almilla ma aha kii kufrin duuna kufrina waxay dhaheen waman shaka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kaafir inuu ninkaa gaal yahay ninkii ka shakiya asagoo fahmaya waxa la isku hayo he asna waa kaafir aslu sunati waictiqaad اddiin libna abi xaatim safxada labaatan iyo afraad laalakaina waa ka soo guuriyey mujaladka koobaad boqol toddobaatan iyo sideed sidaa waaba madhab slf saalix buu leeya xarb ismaaciil kirmani wuxuu soo guuriyey madhabka axmed xumaydi eh, saciid ibn mansuur wuxuu soo guuriyey isxaaq ibn rahuya salafkii ka hadlay wuxuu yihi baab guntay wuxuu yihi fii dikri madahbi ahli اlxadiid baab اlqowli fi اlmadhab markaasuu shardiyey waxay qabeen ahlulxadiid iyo caqiidadu wuxuu ku daray wاlqur'aanu kalaamullahi bay qabaan salafku takalama bihi laysa bimakhluuqin faman zacama ana اlqur'aana makhluuq fahwa jahmiyun kaafir wman zacma ana alqur'aana kalaam اllahi wawaqafa wlam yaqul laysa bimakhluuqin fahuwa akfaru min alwali waahbau qowlan buui nin baa wuxuu yidhi alqur'aanu kalaam ullah lakin anu halkaa dhaafi maayo bu waa makhluuqna iga maqli maysid waa hayru makhluuqna afkay ka soo bixi mayso laakiin alqur'aanu kalaamullah aniga iga dhegayso waxay dheen kanaa ka gaalsan kii hore kii hore yidhi alqur'aanu kalaamullahi makhluuq alqur'aanu kalaamulaahi faqad laba gaaloo kala daran wey kan dambaaba ka daran bay laakiin kan dambe ummaddu basiri ummaddu aafaynba saddex ninka saddexaad ay xukumeen waman zacama ana alfaadana bilqur'aani wa tilaawatana lahum makhluuqatun wlqur'aanu kalaamullah nimanba waxay dhaheen qur waa kalaam ilaahay laakiin dhawaqa annaga iyo annaga dareerintan iyo carabkan awlahan isku dhacahaya dhawaqa soo baxaya makhluuq wey ilaa hadda waan darooriyama maxna waan soo maa qur la akhrinhayo waxay dhaheen waa kalaamullah laakiin dhawaqaan maqlayna iyo hawlahan baxahay iyo waxaan isku dhacahaya waxaa weeye makhluuq waxay dhaheen fahwa jahmiyun khabiiثun mubtadic waxaan ka rabaa wuxuu yidhi wadaadku ay culummadu qabaan salafku waman lam yukafir haؤulaaءi اlqowma wاljahmiyata kullahum fahwa miluhum saddexdaas nooc ninkaan takfiirinin waa gaal ayaga iska daa ninkii ka joogsadaa gaal ah wa hada madhab salaf الsaalix kaimaam axmed wاlxumaydi waisxaaq bn rahuya ilى aakhirihi mxuu ahaa saciid mansuur iyo kulu man carafna min asxaabi xadiii ciraaqan washaaman wayaman akhri kitaabkiisa loo yaqaano masaa'ilu xarb ismaaciil kirmani laxmeda waisxaaq safxada saddex boqol konton iyo shan ilaa saddex boqol iyo lixdan xaa kale haddaan u dhigno alimaam maxamed suxnuun almaliki wuxuu uhi ajmaca alculamaa calى ana shaatima الnabiyi اlmutanaqisa lahu kaafirun wاlwaciidu jaarin calayhi bicadaab اllahi wa xukmuhu cinda اlummati اlqatlu wman shaka fii kufrihi wa cadaabihi kafar nebi maxamed ninka wax ka sheega ee quursada ama nabiga dhaliila ama daraaba inuu gaal yahay oo la dili waa ijmac muslimiin buuri ninka asaga nabiga wax ka sheegay inuu gaal yahay ninka ka shakiyana inuu gaal yahay weliba naar uu ku waalo la cadaab nin ka shakiyana waa gaal buuri qur-aankiina waana soo marray jahmi warkeed waana soo marray haddana nabi maxamed ushiisa bay maraysa islaam wuxuu yidhi ninkii saxaabada caayahaya xaggana cali in la baryo oo la tuuga aaminsan waa gaal buuri ninkii ka shakiya ninka inuu gaal yahana waa gaal buuri cali iyo shee cabdiqaadir maxaa udhexeeya soo laba addoon un lagu xadgudbay ma aha waa ifaanteen bay la tahay shaekhulislaam wuxuu yidhi ama man ikhtarana bisabbihi sabu saxaaba dacwa ana caliyan ilaahun waanahu kana huwa nabiya wainama halita jibriilu fi risaala fahada laa shaka fii kufrihi bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii takfirihi wuxuu yihi sheekhu asagu waa gaal waxaasan shaki lahayn buu ihi kii ka joogsada gaalaysiintiisa war gaalaysiin may anuga hawlaha geli maayo adaaba gaal leeyahay hadduu faraha saa yidhahda waxaa le adiga qabsa ka arka yani hawshu way kululaatay salafku meeshay baasha dhigahayaan sheekhu wuxuu uhi wakadalika man zacama ana alqur'aana nuqisa minhu aayaatun wa kutimat aw zacama ana lahu ta'wiilaatin baaطina tasqutu tusqiط اlacmaala تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم markaasuu sii wado wuxuu ihi sheekhu markuu hawshii gabagabaynayay kuwaana wuxuu leeyahay gaalnimadooda muran ma waxaan kaloo muran lahayn ba gaalnimadoodu ninka ayaguna ka joogsada faafaahinta dheeraadka waxaad ugu laaban kartaa kitabka l asaalim lmasluul hadal dheer wey inaan gaabsadaa ila quman noocyo fara badan buu sheekhu ka hadlay <clears throat> wuxuu ku gebagabeeyey falaa rayba aydan fii kufri qaa'ili dalika bal man shaka fii kufrihi fahuwa kaafir asaarib اlmasluul calaa shaatim الrasuul mujaladka saddexaad kun hal boqol sideetan iyo cafwan kun hal boqol iyo sideed kun hal boqol iyo sideed ilaa kun hal boqol iyo ko iyo toban waxaa zawaa'id ay ku jirtaa mukhtasaru saalim lilbacli sabxada boqol labaatan iyo sideed ilaa aakhirihi maxay salif ka soo hadleen ninkii takfiirin waaya alqaa'il bikhalqi qur'aan waa kaafir bay dhaheen ida kaana man yafham waxay ka takfiiriyeen ninkii takfiirin waayo oo gaalaysiin waaya ninkii nabi maxamed caaya waxay takfiriyeen ninkii jahmiye takfirin waaya waxay takfiriyeen ninkii saxaabada caaya calina in la caabudi karo sheega waxay takfiriyeen ninkii takfirin waaya ninkii yidhi nabi maxamed waxyiga marka la soo waday jibriil baa khaldamay qur-aankana waxaaba la rabay in lagu dejiye cali ee cali iyo nabiga isku edkaayo waxaa wax gedmado wax ka khaldamay jibriil asna waa kaafir qur-aanka wax ka maqanya nin kale waa kaafir aayadaha la qariyey waa kaafir saxaabadu badankood way gaaloobeen bacda muxamedin calayhi salaatu wasalaam wax yar mooy nin kale waa kaafir intaasoo dhan ninkii ka shakaya inay gaala yihiin asna waa gaal bay dheheen culammada halkaasay la mareen sheekhulislaam ibnu temiya waxaan eh, kaga baxaya asaga hadalkiisu qoliyuu asagu hore xurmayn jiro niman fiican uu moodi jiray oo uu tacdiimin jiray oo kutubtooda akhrin jiray oo ammaani jiray yowaagida wuxuu ogaaday inay gaalo waaweyn yihiin markaasuu wuxuu gaadho oo yidhi nimankaa ninkii ka shakay inay gaala yihiin bacdamaa carafa axwaalahum fahuwa kaafir bilahi lcali ibnu carib uu ka hadlaya kooxdiis sheekhulislaam baashu way ku dhuuman kartaa sheekhulislam ibn carib waag kutub dhowra buu leeyay rasaa'il buu akhriyey marka ugu jeclaadayba asagaa ka warramay majmuc fataawa ninka waan u bogay buui waan weyniin jiro waan ammaani jiro wakuntu uxibuhu wa ucadimuhu wa uxsinu danna bihi wa udaafic canhu waadaba waxaan ogaadayba waxay wadaanba inay qurub nijaasaba tahay ay gaalnimo tahay waxay wadaan waagi dambe sheekhu wuxuu gaadhay nimankaas wuxuu yidhi waman shaka fii kufri haؤulaa'i bacda macrifati qowlihim wa macrifati diin اlislaam fahuwa kaafirun ninkii takfiirin wayaaba gaal ah kaman yashuku fii kufri اlyahuudi wاlnasaara wاlmushrikiin halkaasay la gaadhay waxaa tiraa ibnu taymiya isaga yukafiru ibnu taymiya yukafiru mxuu ahaa ibnu taymiya dhahaade waa warkiiniiyo moogta miska masaakiinnimada wax la qaada marka la waayey waxay tiri caraweelo la talisay baa le gabdheheed caraweelo yaa gabdheheedi la talisay baa layidhi waxay tiri baa la hooyey markaad raggiinna wax ka doonaysaan inaad mashruuc ka diyaarisaan iyo barnaamij doonaysaan geligilo u hadla haddii laydinku gartana oohin ku gadaangada hadduu ninku nin fariidoo noqdo soo jeedo maxaa tiri waxaan suuragal ma aha ma aniga oohin baror isla roga adaan wax kula doonaya nin saasan kaa raba <laughs> dhaho miraadba isla roga hawsha haddii laydinku fahmo ka niman gaalnimo waaweyn ku jira ummaddiina gaalnimo oogu sheegayaan toosh ku qabtay markaasaa waxaa la yidhi xasanu yukafiru xasana miskiinnimo eh, alimaam muxuu ahaayey eh, abu xaniifa annucmaani wuxuu qabay sanad dhan u doodahayay qur inuu yahay kalaamullaahi makhluuq abu yuusuf alqaadi baa kala murmay dood sanad socota kadib ayuu ka noqdo wuxuu ihi man qaala bikhalqi lqur'aani fahwa kaafir asaguna muxuu soo qabay sanad dhan bay ardadiisa kala doodahayeen waagi dambe waxay ku qanciyeen hee inuu qur-aanku hayru yahay marka dhaha abu xaniifatu yukafiru abu xaniifa ibnu taymiya wuxu uhi ibn carabi taa'i ninkii ka shakay inuu gaal yahay waa kaafir sheekhaaba difaaci jiro nin muslima ka aaminsanaa waxay ku xidhan hawshu kalo macrifada iyo xaaladaas aad oola socoto marka hawlaha laguma lugeeya warka aan kuu gabagabayo hadalka dambe waxaad ka akhrisataa mujalladka labaad saddex boqol lixdan iyo sideed waxaan usoo gudbahayaa cubaydiyiin nimanka cubaydiyiin ah ee iyo masar iyo dhulkaa fadhiistay sheekhi hadda soo sheegahaya caamadu intuu yidhi subcu waa bidco ay dili jaadheen alfaqiih almaliki caalim alkhayrawaan wa shaykhu lmaalikiyati fii zamani sida tarjamadiisa ku qoran asheikh abu maxamed cabdullahi bn isxaaq almacruuf ibni tabbaan oo dhintay yaa ardaygiisii baa ka warramaya aniga sheekha maalin waxaa nimid buui meesha munster la waa magaala ku taalla tunis maalin caashuuraan isku nimid buui ciiddii yani meesha laisku yimid caashuura ee ummaddu isku yimaadeen iyo masaajidkii iyo shacabkii ayaa waxay noqdeenbu dad aad u badan baa maalinkaa isku yimid ilaa toddobaatan kun oo ruux lagu qiyaasay markuu sheekhu ummadda arkay meesha timid ee carakawaaga sheekh wuu miraad wuu ooyey fabakaa faqiila lahu maa yubkiika waxaa sheekhi lagu yihi maxaad la sheekhu waaba maali barakaysanoo waxaanu muslimiinaba isku yimidi wuxuu yidhi wallaahi maa akhshaa calayhim min adunuubi liana mawlaahum kariim wainamaa akhsha an yashukuu fii kufri bani cubaydin fayudkhulu nnaar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaasoo muslimiin inay cusaad iyo fasaqa noqdaan kama cabsanahay lanno ilaahaygii abuuray ee khaaliqabaa kariimoo gob a wuu naxariisan karaa jannayna wada tegi karaan laakiin waxaan la ooyin la ilmayn buui waxaasoo muslimi maanta meesha taagan inay reer bani cubayd iyo dowla faatimiya ay muslimo tahay inay moodaan oy gaalnimadooda ka shakiyaan baan ka baqi buui hadday shakiyaan maxaa dhici gaalo weeyo naar bay ku waarhayaan buui caamadii baa la haystaa alimaam qaadi ciyaad wuxuu ku tiriyey mowqifka asaga wuxuu ku tiriyey oo wuxuu yidhi dikru akhbaarihi maca bani cubayd wa xusni maqaamihi fi اdiin diinta meeshu u galay iyo siduu ummadda wax u taray iyo siduu ninkaa u qiimo badnaa markuu fasal caqiday wuxuu ku bilaabay qisada qaadi cid marku hawsha wuxuu leeyahy waa hawl saxa ma tahay ma aha dikru akhbaarihi maca bani cubaydin wa xusnu muqaamihi fi ddiin tartiibu lmadaarig wa taqriib almasaalib majalka saddexaad laba boqol toddobaatan iyo lix ibn lwasiir alyamaani zaydi wadaadka zaydiga ah mujtahidka aan eh, aanu ku gabagabayno masaail buu ku ijtihaad laakiin wuxuu caddeeyey binasi xuruufi inuu weli iltizaamayo bimadaahib ahlilbeyt azaydi inuu usuul iyo furuucba zaydi yahay buu asagu sheegtay marka qolyo eh, wadaado oan aada hawshiisa u daraasininba waxay nooga dhigeen inuu yahay nin salafia oo qox oo baxti ah maa huwa ilaa imaam min aimati lmuslimiin amaa usuushii kalaamiga ahayd ee mucsila lagu yaqaaniye zaydiyo wax yar buu ka rujuucay badankeed baaqi buu ku awoona isagoo sidaa qaba nin kale ibn wasiir wuxuu yihi walaa shaka ana walaa shaka ana man shaka fii kufri caabid اlasnaam wajaba takfiruhu wman lam yukafirhu kafara walaa cilata lidalika ila ana kufrahu macluuma min addiini daruuratan arawd lbaasin mujaladka labaad shan boqol iyo sagaal baa laga muraajacin karaa gabagabadu waxaan oga jeedaa culummadu hawshaasi waa arrin ay yaqaaneen ruuxuu kufrigiisu hadduu caddaado oo kufri qaطca uu noqdo oo macluum min adiini uu noqdo ruuxan loo arko hawsha inuu fahamsan yahay kadibna uu edabdarro u wareegeysanayo kii uu ka wareegeystana waa la takfiirin asagana waa la takfiirin bay qabeen ciladuna waa inay tahay hawshaa takdiibu nusuus ay tahay ninkan kufrigiisu u yahay macluum qaطci ah ama hadduu kufri kufri daqiiqa yahay xaaladan aadan ka warqabin ruuxa lagu takfiirin maayo qur-aanku wuxuu leey famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudlillahu falan tajid lahu sabiila gabagabad waxaan oga jeedaa meeshaan ku kala tagayna way annaga iyo khawaarij usuushaan kukala tagay inay ka tahay yacni ayagu waxayba qabaan qaacida in la ilaaqo man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir annagu waxaan leenahay man lam yukafir alkaafir aladii huwa macluumun kufruhu bidaruurati fahuwa kaafir ama kaafir asli noqdo ama kaafir muntasibun mushrik ha noqdo ayaguna qaacida way ilaaqahayaan qaacida in la ilaaqo waa madhab alkhawaarij madhabu ahli sunnana shuqul kuma in la yidha qaacidadu waxay khaas ku tahay kufaarta asliyiinta ana wadaadihii absama hadda kor kusoo fashilmay ictisaam baana oga sii horeeyey marka ictisaamna ma nihin baa la dhihi jiray eh, loo yahan maqlahaye almuhim masalada inta aan kaga tago masalada inta aan kaga tago culummadu waxay u arkahayeen dowla alcumaaniya turkiya in kufrigooda uu yahay macluum min addiini bidaruura jali bannaanka yaallo uu yahay ninka asagoo sidaa u garanhaya ka waabtana uu yahay kaafir asalkii bay ku socdaan haddii kale meelgee salafku waxay ka soo hadleen eh, jahmiya waxay ka soo hadleen msheeg eh, mxuu ahaayey muctazilo alqaa'im bkhalq lqur waxay ka soo hadleen saabir rasuul waxay ka soo hadleen bari cubayd hawlahaas o dhan baa la soo mara qaraamito nimanka ahlulbidaca ee kufrigu macluum min adiini bidarura uu noqday ee la soo takfiiriyey ninkii gaalaysiin waayeen la gaalaysiiyey meeshay la mariyey bay aima dacwa najriya mariyeen adawla alcumaaniya turkiya iyo ninkii takfiirin waayey kan marka masale cilmi ah oo laysku haya weeye mooyeene nacnac iyo huluwa meesha ku jira kama shaqayso masalada ko iyo tobnaad faariqa noo dhexeeya lam yukafir alkaafira iyo annagana waa idin sheega ila tahay xaqu ma aha maca alictisaamiyiin alkhawana almurtasaqana ma aha maca haaulaai alghulaad ee qardha fadhiistayna ma aha maca salafi saalix waad fahamteen bay la tahay haddii kale ka jawaab aayaddan meesha taalla famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn saxaabaa waxay ku kala jebeen takfiriinta munaafiqiinta iyo dilkoodii qole waxay dhh dadka muslimiin bay ahaayeen wanaag baynu ku ogeyn xoogo intay cabsadeen keli ay muxuu bariiqdeen bay dib u baxeen maxaa lagu gaalaysiinaya maxaana dhiigooda lagu banaysa niman waxay dhheen nabi maxamed oo dagaal lagu soo duulay la kor fadhi nimanka ka leexday ee ka baxay ee na ganta furura ee na bood furura ee na bood qaa nimankan gaalo way hadlalaayo qur-aanku waa ka hadlay labadii kooxood midna lama tagfiirin laakiin waxaa la caddeeyey inay gar leeyihiin nimanka iyo nimanka hala tagfiiriyo hala laayo idan maxaa tagfiirkooda tagfiir daqiiqa weeye masale khafiya weeye laakiin markuu noqdo daahir macluum min bidaruura wax cudurdaarna uusan muuqanin ninkii wareegaysta idabdaru la wareegeysanaya hoosta laga xariiqaya almasala ahaaniya cafwan alxadi cashara miya mise waa alcaashiraba alxadi cashara masalada koo tobnaad alxaadiyatu cashara waxaa weeye najdiin waxaa lagu eedeeyey culamaa takfiiriseen baa layidhi culmo culmana waad layseen baa layidhi aafadiinnu waxaa weeye culammana waad gaalaysiinaysaan caamana dhaafi maysaan wa maca daalika waad laynaysaan in mootan iyo in noolba idinka badbaadi maysaan ley hawshaasi inay culummo takfiiriyeen xagganna ay dagaallo ay qaadeen culummo ku dhammaadeen nin caalimay u qasdeen gooni ahaan in la dila ma jirin intaan ka warqabee laakiin mushrikiin iyo culummo waa isla layn jireen soo sidaa maaha haggee loo kala reebi ayib hawshaa way jirtaa wadaadda ay takfiiriyeenoo culummahana way jiraan waxaa ka mid ah waa ninka u dhib badnaa culama mushrikiin ninka udhib badnaa wy wahaabiyada nimaan kitaab ka qorin raggii weyna culamada waa yaryahay sheekh cabdiraxmaan bin xasan wuxuu qora kashfu maa alqaahu ibliis kashfu maa alqaahu ibliis calaa qalbi daawuud bni jirjiis sheekh cabdilatiif wuxuu qoray isaguna haddayna soo maray muxuu aha minhaaju tasiisi wataqdiis fii kashfi shubahaati daawuud bni jirjiis sheekh cabdallah bin xarab baabatin wuxuu qoray kashfu talbiisi ibliis fi raddi calaa shubahaati daawud bn jirjiis yacni nin walba ninku nin dhib badan musiibo ah waagi hore intuu iska dhigay nin wahaabi ah oo u yimid najdi oo ardaw u noqday baabatiin oo cashir ku dul akhriyey oo kutub wahaabiye urursaday oo alaab diyaar garooyey yuu baqdaad ka soo jeedsaday marka ciirtaadhame ayaa cayada yaqaano maqashay wadulmida walqurba bay ku noqotay wahaabiye aad bay ugu rafadeen ninkaas cabdullaahi axmed ibnu zayn daxlaan mufti shaafici fii maka ka mida ibnu farid almutaqadim baa ka mida ibnu carabi طaa'i baa ka mida yuusuf ibnu ismaaciil anabhani wadaadka iska lahaa ii sheeg maxayd baashii hamsiyadii falastiiniga ahaa bayruud mawaagi dambe ku dhintay baa ka mida rag badan bay takfiiriyeen laakiin waxaan leenahay malmaanicu min takfiirihim idaa qaama fiihim sababu takfiir matamisan ma ah haddii caamiba la gaalaysiinhayay nin caalima wax garanhayo oo diinka caamada iyo culammada keebaa mudan in loo cudurdaaro caamadaa mudan haddii caama badbaado weyday caalim warkiiba jooji hawsha iyada ah waxay un lamidtaan leenahay salafku miyaysan takfiirin culamaa lmuctaila sheekh imaam axmed maxambal wuxu abu cabdilaah imaam ahli sunna waljamac bilaa nisaac culamaa lmuctasilati zanaadiqa waa murtaduun bui culamadoodoo dhan meelgee salafku waxay takfiiriyeen fuqahadii reer bani cubayd iyo khutabadoodii nimanka u khudbayn jiray ee dhihi jiray ilaahu khulafada noo ilaali oo noo wanaaji waa sudays oo kale sudays ma garanaysaan kan xaramka fadhiya rag badanoo noocaasaa jira zanaadiqa wey kuwaas fuqaau culummadii reer bani cubayd la shaqayn jiray ee faatimiinta la shaqayn jiray ee mashruucooda taageersanaaba laga hadlaya wadaad miskiin oo xukun islaami ridaaya ayagana aan la soconna kama hadlayno waxaan nimankan la duubnaa ee culummo u ahaa ee mashruuca la qaaday baynu ka hadlayna una khudbayn jiray ammaani jira ayaga bal aima almaalikiya waxay tagfiiriyeen nin gabya aho reer bincuwaa yar ammaanay oo yidhi waa niman deeqsiye ah mar hadday saa kuu fiiriyaan webi lacagaa kuu dilaaci buu yihi xoolo waxaa waa qawmun idaa banuu axsanu lbina gabay buu qabtay dheeroo waday xalli fuqoy ka warrama waxay dhan waa kaafir billahi alcadiim waxaa soo gelahaya miidiyaha iyo idaacadaha adduunka maanta ka jira ee la jaanqaada mashruuca nasaarada iyo yahuudda iyo majuusta weerarana muslimiinta iyo mujaahidiinta warka inaad fahanteen baa muhim jiddan inaha ka badan hoos uma degi karo waa la isla kacaya miyaysan takfirinin ibn carabi aai ibn carabi aai miyaan la takfirinin ibnu sina miyaan abu cali ibnu sina imaamu alxikmati walfalsafa miyaan la takfirinin abu nasr alfaraabi ibnu tamiim muusan takfirinin fakhrudiin araazi alimaam aba macshar albalkhi alfaqih abiib bal bacd fuqahaa waxay takfiriyeen wsl wakiic ibn jarax bay takfiriyeen oo waxaa kamida ragga takfiriyey wadaadkii xalay aan soo marayna alimaam cabdicasiis ibn cabdimajid ibn abi rawaan riwaayo daciifa oon fiicnayn ayuu daliishaday uday nabigu markuu dhintay inuu tagayur ku dhacay oo farihiisi baa laam nabigu u isbedelay sunnadan waxay caddi nabigu hadduu noolaay hadduu dhintay inuu ayib kariima ahaa oon wax tagayura uusan ku dhicin fuqaadii marka ree makaa warkaa ogaada inuu e, wakiic bn jaraax uu warkaa qabo waxaa le waa kaafir yaa allah wuu ku baxsaday ibnu cuyayna dusiyey waa la takfiiriyey nabi maxamed baa markuu dhintay isbedelay oo suuray hawshaaba dilal waa kaafir markuu baxsaday ayaa waxaa laga daba diray fariin baa intii la qoray baa madiina loo diray waxa le markuu kanaga soo baxsaday ree madiino ninkaa nabiga wax ka showsa baxsadi sufyan ibnu cuyayno maka joogay baa ogaaday waraaqbuu ka daba wuxuu war madiinaha marin wakiico madiinaha marina dulka intaad marto ciraaq u carar wuu sigtay waxaa la takfiriyay abwelid albaaji saaxiibu isma garanaysaa ninkii maalikiga wuxuu nebi maxamed waagi dambe wuxuu noqday qoraa qoraabuu noqday ila nabigu sal l slam qur-aanka caddeeyey inuusan waxba qori jirin laakiin wuxuu ihi markuu nabigu intii la rumeeyey diintu ay hagaagtay la israacay yaaba mucjizo labaad weeye asagoon macallin wax baray jirin iyo wax fara ka daayay buui waa mucjizo labaad buu nimay wax fahmi waxaa hawshu tahay in wax lagu baro lagu farbaro hadu kordhibto maalmo rafato diifku kaa socdo hadu meelahan ku mid laakiin adoon weligaabaa alif lagu dhihin inaad far ka sii dayso muxuu waa mucjizo labaad sulxulxudaynaadi maxamed baa gacantisa ku qoray buuri maalikiya waxay dhahan kaafir bilaa cadin baa tahay mukadib baabatay beeninaya ee qur marka adugu culummadu bal qaadi ciyaalba wuxuu takfiirinaya hazaali iyo daawudn cali aلظaahiri iyo cubaydاlahi اlcambari hazaali baa wuxuu yidhi abu xamed alhazali alimaam wuxuu yidhi nasraaniga iyo yuhuudiga hayjad cidla ah ku koray ee nabi maxamed aan aqoonin dhaqankiisiiyo wanaagiis ee uun looga sheekay nin carbeed oo xariif oo nin rageed ah oo alaab sii daayeyba ummaddii doobsaday uun maqlay waa loo cudurdaari aakharana jannu tagi bur lam taqum calayh اlxuja wuxuu yihi qaadi ciyaas sidaa ninka yidhi qaa'ilu haada fahuwa kaafirun biijmaaci ahli ilcilmi buui saddex nin buu soo sheegay waa hazaali haddaanan khaldin waa hora naqliga ugu dambeysay ibn cali adaahiri iyo cubaydillahi alcambari hazaali warkiisa buna u dambaysiiyey takfiir buuna daba dhigay ijmaaca hazaali baa gaala ma dhihin lakin wuxuu uhi waa qaa'ilu haada iskaga leexana ma og tahay kaafirun bilijmac weliba shifaaku sidaa ku leeyahay yacni wadaaduhu hadii laga helo sabab lagugu gaalaysiiyo caama haddii la dayn waayo culama maxamed moodaawoy intaas waxay ila tahay waan waxaan kaga baxaynaa amaa qatliga amaa qatliga inay culimo dileen waxaa aada oga jawaabay sulaymaan muxuu ahaa ibnu samxaan kitaabkiisa kashfu khayaahib adalaam muxuu ahay fi ljawaabi can awhaami alafhaam safxada boqol iyo labaat boqol iyo sideed laga akhriyo wuxuu ihi ma jiro nin caalima anagu aan dilay laakiin waxaan dilay nin dil mutay baan dilay ee aan ka niqaasho nimankaan dilay dil ma muteen mise maya famal maanicu min qatlihim waa culamaa ulmushayaadiin weeyaba adduunka jooga kuwaani marka aan ka niqaasho nanacda daayey halkaasuu la maray runtii waa ku gara leeyahay masalada labayo tobnaad maslada labiyo tobnaad wadaadkii katani iyo saaxiibadii waxay ku eedeeyeen aima dacwa najdiya ku eedeeyeen in ay isku khaldeen ama ay wax ku takfiriyeen altawali walmuwaalaad wuxuuna hawshaa keenay man tawallaa watakhada waliyan ninkii weli ka dhigtaya gacal una heliya dowla turkiya inuu kaafir yahay buu ka raad qaaday halkaasuu ka dagaalamayaa laakiin hadduu xaqiiqa loo hadlo aima dacwa najdiya agarkoodu waxay kala qaadaan tawaliga iyo muwaalaadka muwaalaadku waxay dhan waa fisqi iyo macsi waa maxay waa inaad gaalka cadowga ilahi aad u qosasho u muusooto soo dhowayso u reemagaalayso xoogow nacamle yasmani colbox aad noqoto bashaashnimo soo dhowayn hadalu dabcin aan wax dan diineed ayn ku xidhnay oo adduunya basun ay ku xidhan tahay mudaahanada iyo mudaaraadka iyo mujaamalada hawl adduunya looga gol leeyahay taasi waxaa weeye dhan waa muwaalaad waana fisqiya macsiyo gaalnimo ma hadday arrin diimeed ku xidhan tahayna waa bannaan tahay dheh laakiin tawalligu asagu waa gaallimay dheheen meel walba uu ku yimid tawalligu maxaa tahay waa maxay waa mudaaharatu alkaafiriina cala almuslimiin inaad gaal u heeliso ood muslim ooga heeliso ayadu jumlatan wa tafsiilan waa lagu gaaloobay dheh tafsiilkoodu bannaanku yaalla hawsha ayada ah marka eh, in lagu eedeeyo waa khata manhaji ah weli ma ogtahay nin baaba meel wax iska dhiganhayaa dawla cumaaniya inay dowla islaama tahay oo ahlu khayr ah. haddaad marka ka tagfiiriso waxaad ka tagfiirisay muslim marka ninka muslim gaalaysiiya waa gaal ama waa haali halkaasuu kula mari warta balan isku waafaqna baasha khata manhaji ah wey waxaan leenahay qadiyadda masalada muwaalaadka iyo tawalligu kala saaridoodu waxay ahayd in lagu naqdiyaa culummadaas aniga saan qabo wax walbo ilaahay walaaya uu ku sheegay waa kufri kul maa yusama walaaan wawalaayatan lilkufaari cala almuslimiin wa tawaliyan la yidhaahdo waa kufri mutlaq ah shaygu marba hadduu sugan inuu bidca fi ddiin yahay waa madmuumatun mutlaqan laa bidca xasana fi lislam sida saxiixa ah shaygu hadduu marba uu sugnaado inuu yahay bidca fi ddiin waxaan leenahay albidcatu jumlatan wa tafsiila waa madmuuma kadalika shaygu hadduu sugnaado inuu walaayo yahay lilkufaari cala lmuslimiin jumlata wa tafsiilan waa kufri walaayo aan lagu gaaloobaynin iyo mid lagu gaaloobay iyo way qaybsantaa waa tafaasiil ay wadaada la yimaadeen laa taquumu calaa dayan wa calaa asaas taasi waa mas'alo amaa mas'alada iyadu inta weliga oo mudaaharatu lkaafiriin lagu gaaloobahayo kitaabka qur-aankaa tusay sunnada adilaa loo daliishadaa ijmaac baa culimo soo guuriyeen qiyaaska muctabarkaana wuu tilmaamaya aima dacwa najdiya adiladoodu waxay ka duulaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay ninkii gaal ka gacan dhigta muslimiintana gooyo oo muslimiinta ooga hiiliya inuu kaafir yahay baa ilaahay caddeeyey gaalkaasi ama noqda kaafir asli ah oo yahuudiya nasaariya majuus ah iyo mushrikiinta carbeed ama gaal ha noqdo muntasiba munaafiqiinta iyo murtadiinta qur-aanku ma kala qaadin cumuumkaasay kuu gelinayaan cumuumkaasay kuu gelinayaan kadibna salafkiina waaba uga horeeyeeno way soo takfiiriyeen dadkii noocaas ahaa marka qur-aanku de adilo badan aayado fara badan baa ku yimid laakiin laba aayadood oo dalaaladu xataa aysan caddayn labada aayadoodee xagga dalaalada u libidhsan aanu soo qaban kuwa iyagu ee bannaanka hela iga badaa aayadaha kufriga iyo takfiirka mutawali lilkaafiriin caddeeyey taraa kaiira minhum yatawalowna ladiina iyo laa tajidu iyo waman yatawalow minkum fain igada aayada laleeyahay waxba ma tusahayaan waa aayadda u horeysa kitaabka ilaahay iyo midda udambaysa aan soo qabto suuratulmumtaxina u dambaysaan u meel lagaga hadlay wilaayada gaalada soo sidaa ma ahayn mise waxaa kasii dambaysay aayad kale laa tawalow qawman qadib allahu qadi muxuu ahaa qayayso min alaakhira kama asxaab alqubuur ma mumtaxana ku dhammaanaysa mise mumtaxana ku dhammaanaysa mumtaxina u dambaysaan u malay mumtaxina aayadda ay ku bilaabatay iyo aali cimraan labada aayadood keliya aan tusna say u tusahayaan ninka gaal muslim ooga heliya gacalla ka dhigta inuu gaal yahay kadibna aan gabagabayay kelimad waqtigu waa dheeraaday qowluhu tacaala laa yatakid ilmu'min alkaafirina awliyaaa min duuni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaa aayaddan waxay tusaysaa ooy leedahay muminiintu yaysan gaalada gacal ka dhiganin awliyaa culumadu waxay ku fasireen jahmiyo iyo muctasilo iyo maturidiyo iyo salafiyiin waxay kulli ku fasireen awliyaa ay acwaanan wa akhilaa wa ansaara iyo macaani ku dhowoon ka fogeyn muminiintoo dhan bay aayaddu la hadashay laa yattakhidi lmuminuun muminka iimaan kaamila leh iyo midka hubicee daciifka ee bocboca kulli waa soo galayna aayadda alkaafiriina haddii la yidhi waxaa soo galay hee gaal oo dhan baa soo galay ama kaafir asli ha noqdo he ama kaafir muntasiba ha noqdo halkaa maxay ka soo gelaysaa nahyigani cumuum baa ku jira min wajhayn waa idiin tilmaamay wejka koobaad wuxuu kaga jira ficilka ku yimaada fii siyaaqi nafyi wuxuu faa-iideeya fii siyaaqi nahyi cafwan ama nafyi wuxuu faa-iideey cumuum laa yattakhid ilmuminuun baa la yidhi qaab walba ood gaala gaalagacal oga dhigato muslimiin aad oga hayliso waxaa weeyaan wilaaya lagu gaaloobahayo wuxuu kaloo marka ayaddu ay kuu caddaysay nooc walba wilaayadaada intay doon hiiladaadu maal naf talo taageerid idaacad waxay doona ha noqoto soo gelaysaa cumuumku wuxuu kaloo kaga jiraa jamci mudakar saalim muxalla bial baa ku jira cumuumka koowaad wuxuu ku jira laa yattakhid waa ficlun fii siyaaqi annahyi aw annafyi cumuumka labaadna wuxuu ku jira almu'minuuna alkaafiriin kaafiruun cumuum baa kuwi waa jamcu dukr salm an la geliyay mucaraf almuminuuna waxaa wey waa jamcu dukr salm an la geliyay mucaraf mu'minuun oo dhan iyo gaaloo dhan bay khusaysaa ama koox gaalaha gacal ka dhiga muslim oga heli ama dowlad gacal ka dhigo muslim oga heli ama muxamed muslimiin aad ku ficnayn gaala ku jebi aday kuu taallaa meel walbood gaal ooga helaysa muslim iyo qaab walbay noqoto iyo hiiladu intay doona hala ekaato gaalgiisa weynaad noqonaysa ayad caddanaysa sidaa darteed in aayaddu ay caam tahay waxaa kuu cadday alfaqih ashaafici almawsici wuxuu yihi aayadda waxaa ku jira ina muwaalaata alkaafiri laa tajuusu bixaalin sawaun kana xarbiyan aw mucaahadan aw munaafiqan liqowlihi tacaala laa ytakhid اlmuminu alkaafirina wliya min dun muminiin munaafiqi muntasibka ah waa maxay ninkii ka gacal dhintay muslimiinta oga hiliya waa kaafir isaguna mucaahadkii maaha gaalada xarbinta besa maaha kaafir mucaahad hadaad muslim oga hiliso waxaa wey ay xaq isku hayaan waxaa weeye nafsa shay idan cumuumkaasaa ku jira labada wej ka imanaya qowluhu tacaala waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin waa aayad adag wey daliil adag wey wuxuuna caddaynayaa ninkii gaal u hiiliya qaabkii duna ugu hiiliye hadduusan mukrah ahayn inuu gaal yahay saa darteed abu jacfar anaxaas wuxuu yidhi waman yafcal dalik waa maxay waa itihaadu lkaafiriina wliyaa falaysa min allahi ilaahay wuxuu la leeyahay xidhiid ah iyo wuxuu kaga xidhan yahay iyo diinka ilaahay inaba meelay islaam ka soo galo ninkaa ma jira wey sharطu wa jawaabuhu ay falaysa min wliyaa illah muslimka faasiqa ah iyo midka caasiga kulli waxay gelahayaan fii wilaayat illah allahu waliyu ladiina aamanuu inamaa waliyukum allah warasuuluhu muminku faasiqu dooni ha noqdo intuu murada islaamka ku jiro waa maxay allaahu waliyu ladiina aamanuu buu ku jiraa kama bixi karo cadow ma aha muminku intuu ma cadow fa faina allaha caduwun lilkaafiriin laa tattakhiduu caduwa caduwakum awliyaa mar haddaadan khaanada cadowga ilaaha aadan gelin si walbabaa iskaga liidatidi waxaa weeye cumuumkaasaad soo gelaysa abuleyt samrad isagu wuxuu yidhi fahada nahyu bilafdi اlmugaayabati yacni laa tattakhiduuhum wliyaءa fi اlcawni wاnnusrati falaysa min allahi fi shayin laysa fi wilaayat اllahi min shay wayuqaalu laysa fi diin illahi min shay wuu sii sharxay abu qaasim araaqib alasbahani asagu wuxuu yidhi iyaasun weeye falaysa min allahi fii shay waa iyaas waxaa lagaa quusinaya min almuwaalaati alatii ahbataha biqowlihi allahu waliyu ladiina aamanuu wanaxwihi waxa lagaa goynaya waxaa weeye oo ilaahay xidhiidhka iyo xagga baa la jarahaya sidoo kale ibnu jawsi baa leh abulxasan albaaquuli baa leh calaaudiin alkhaasim baa leh kulli waa caddeeyeen wadaaduhu aayaddan marka waxay caddaysay siday sharxeen wadaaduhu waa adoo yidhi anigi hebel wax aan wadaagni isba ma jiro gebi ahaanba ma jiro haddii lagu yidhi xidhiidhkii iyo xadhiggii aad rabbi la lahayd gebi ahaanba waa go-an yahay oo wax ka soo hadhay ma jiro falasta minii walastu minka fii shayin wey haddaad ku ekaysato falasta minii walastu minka way roonta laakiin haddaan raaciyo fii shayin waxaan wadaagnay isba ma jiro haddaan ku dhaho maba jira gebi ahaanba yani waxaa waay waa lagu fufogooyey xadhigga ilaahay ninkii ka go-a wuxuu fooda u gelhayaa tareenkii shaydaan iyo gaalnimo u gelhayaa sidaa darteed ayadu takfiir bay caddaynaysa waxaana sidaa maray culummada iyo mufasiriinto dhan sudayi baa maray abuisxaaq zajaaj abari abu jacfar annaxaas abu mansuur almaaturiidi samarqandi baa maray iyo khaazin iyo baqawi iyo waaxidi iyo zamaqshir iyo heyrkoodba hawshaasi marka aad bay ogu caddahay qadiyadu waxay kaloo aayaddu ku caddahay takfiirinta arrintaasi ku caddahay oy leeyihiin wadaaddaa waxay dhaheen masaladu waa masalo rida iyo maxaba weeye waan u daynaynaa fuqadu waxay leeyihin qaacida kullu laazimin lishayin kullu laazimin lishayin bغayri wasaطin aw biwasaطin laa yakfى macahu talaazum الطarafayn faxukmuhu xukmu fabinaء اlkaniisati waramyu اlmusxafi fi اlnajaasati riddat lأna binaء اlkaniisati ystalzim الrida bاlkufri wramyu اlmusxafi fi الnajaasati ystalzim الاstikfaaf wاlihanata lah fakadalika waxaan leenahay munaasaraة ahli اlkufri cala ahli اlislaami ystalzim اlkufra bاrida ystalzim الrida bاlkufri waxay wadaaduhu leeyihiin shay walboo shay laasimsanhaya oo isku xidhnaantood ay bannaanka taallo si toosa ama si aan toosayn laakiin dhow oo talaasimu tarafeynku uusan qarsoomaynin waa gaalnimo ninkii kaniisad dhisa injineer wey matala kaniisad buu qandaraas ka qaatay wuu dhisay qaabeeyey habeeyey wadaaddu waxay dhan waa gaal oo guri baan dhisay gurigaad ad dhistay maxaa ka laasimhaya ilaahay kheyrkii in lagu caabudo lagu kufriyo si toos ah ma tamiso maaha kitaab qur-aan ninkii musquul iyo qashin ku tuura waadowx waa gaal bay dheh lianna tuuriddan waxaa ka laazima oo ku kutusaya kitaabka inaad quursanayso oo aadan xurmaynaynin ninkii gaal muslim ooga heelaya wuxuu tusahayaa muslimka inuu necab yahay gaalkana jecel yahay matamse maaha mani baadan jeclayn baad u heelin oodan maanta doonaynin inuu asagu guulaysto guushiisaad ku farxi guuldarriisaad ka nixi muslimiinti baa guulaystay balaa ku dhacda khawaarij weeye iyo shayaadiin xaku gaalida baa guula soo dhaad qaybinaysa gareedha soo dhaad qaybinaysa yaa firi ood been u sheegi miyaadan jecelayn nimankan oo waxay wadaan raalli ku ahayn haddaadan maxaad ooga xanuunsan oo maxaad ugu farxi guushoodii iyo dagaalkoodii oo maxaad ooga nixi xoogoy muslimiintu ay gullaaftaan yacni warka bannaanku iska yaalla waa laazim xataa maxabadda idiin qaban wej kaleo aayadda kugu tusiso kufriga ninkaa waxaa weeye fii usuul fiqi waxaa ku sugan nafyigu hadduu gala cala almaahiya waa nafyun lijamiici ajzaa'iha qaab kalaad u dhigi kartaa ashaaricu idaa nahaa can shayin tacallaqa annahyu bijumlatihi wa abcaadihi haddii sharcigu wax kaa reebo ama shay uu anfiyo shayga intiisa badan iyo intiisa yarba xukunku waa taabanaya ninkii gaalada labaatan sana u fiiliyo la dagaalgala iyo ninkii hal maalin xoogo intuu la afuufo ka soo noqdo waa idin sheega hawsha ayada ah nahyigaa sidaa ah ilaahay khayrkii loo sujuudin baa layidhi adoo weyse qaba haddaad sanam u sujuuddo iyo adoo saxra kugu milqantahay haddaad sujuuddo iyo haddaad dabadaba u sujuuddo iyo haddaad dhinac dhinac iyo geesgees u sujuuddo kulli waad gaaloobaysa leanna maxaa lagaa helay wax sujuud la yidhaahdo ama weyse qab ama ha weyse qabin ama kaadiha kugu milqanaatay iyo saxaro aday kuu taallaan ama qiblada qaabil ama ha qaabilin lianna nahya can isujuudi ligayr اllah waa nahyun dakhala fii maahiyati sujuud fayaqac calى jumlatihi wa calى abcaadihi wa calى suwarihi wa ajzaihi buu ku dhacaya laakiin shaaricu hadduu shay ku amro ay shayga ma'muuru bihiga waxaa lagu kaafto ila bikamaalihi sujuud asujuudu lilah waa inaad daahir tahay ood qiblada qaabisho oo shuruud badan la timaado shayga ma'muurka shuruud buu rabaa laakiin shayga manhiyu canhuga ah suuradiisi haddii la waxun suuradiisi ah waa lagugu dhejinaya warkaa inaad fahanteen bay ila tahay adoon qalbiga gaala ka jecelayn oo meeshan altaqwa haawna ay kuu gengiman tahay haddaad la jaanqaado xoogow la gurmato <laughs> sii wada aad tirada waa idinkaa waa idinla socdaa gaal baa tahay warkaa maxaa ku geliya adiga warkaa inaad fahanteen bay ila tahay si fiican wejka labada aayaddu ay kugu tusisa waxaa wejka ah, saddexaad cafwan aayaddu waxay kala qaaday bayna xaali alikraahi wa xaali alduhuur ilaa an tattaquu minhum tuqaa ninka mukrahe la qasbee la dirqiyeyna waxaa le waa macduur kaan la dirqiyinna waxaa hawshu waa kaafir hawshu waa galahaya ikrah xaggee buu galaa baabulkufriyaat buu galaa inta badan midda kale ikraahu ma galo quluubta ilaa an tattaquu minhum tuqaa man kafara billahi min bacdi iimaani man ukriha aayaddu la in marka xaalat اlikrah basa la soo reebay inta kalena lagu baaqiyeelo kufriga gaalnimo waa daliil in falkan tawaliga iyo nusrada uu yahay gaalnimo qaabo badan bay aayaddu hawsha u caddaysay waxaa ka a istinaa ku jira ilaa an tattaquu minhu tuqaa istinaa waxaa la waa micyaaru lcumuum wuxuu kuu caddaynayaa xaalad tawaligu iyo muwaalaadku uusan gaalnima inaysan jirin gebi ahaanba ninkii sameeyena uusan gaaloobaynin ma jirto dhammaan jamiica anwaac almuwaalaad iyo atawalli iyo suwarkiisa oo dhanba waa lagu gaaloobaya ilaa fii xaalatin waaxida oo ah alikraah yani aayadu qaaba badan bay hawsha ugu cadaysay saa darteed baa ibnu caashuur almutajahim buu ku qasbanaaday aayadda daladeed inuu sallimo wuxuu waa ayad sariixa oo ku dhawaaqaysa fii kufri lmutawali intaa aan kaga tago oo yaanan kusii daahine aayadda iigu dambaysay ee yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliya tulquuna ilayhim bilmawadda ilى aakhiri qowlihi tacaala wman yafcalhu minkum faqad dalla sawaaءa sabiil ninkii sameeyaale oo gaalada cadow ka dhigta muslimiintana gooya ama la dagaalama oo minkum muslimiinta ka tirsanaan jiray daahiran aw xaqiiqatan faqad dalla sawaaءa sabiil ayadan wadaadda iska dulmaray baa jiro moodahaya inaysan xukunka cadaynin laakiin marka hoos loo dego aayada ugu cadcad fi takfiir almuwaali likaafiriin qaacido uu leeyahy shekhuislam ibnu teymiya ayaynu ku hello wuxuu shekhuislam leeyahay markaad rabta nas inaad fahanto xadiid iyo aayad aad fahanto macnaheeda waxaad ururisaa nadaa'irteeda buuri aayadda aayadaha la macnaha fiiri meel soo wada dhig soddon aayado isku baaba waxaad eegaysaa buuhi almawduuca almushtara ka wada hadlahayaan macnahay wada tooganayaan mid walba qaab buu u tilmaami mid walba qaab cad qaabaan caddayn qaab dheer qaab gaaban laakiin waxay u ambaqaadahayaan jiha waaxida axaadiisuna waa sida aayadda marka waman yafcalu minkum faqad dalla sawaa'a sabiil faqad dalla sawaa'a wadadii toosnayd buu ka dhumay ama bartamihii buu ka baydhay waxaa doonta ku sheegay faqad dalla sawaa'a sabiili waa daahiru annahu kharaja can ilislaam waxaan ku ogaanay waxaan ururinay faqad dalla sawaa sabiil qur intay ku timid faqad dalla sawaa sabiil qur waxaan ku arkay shan meelood meeshan iyo afar kale meeshan iyo afar kaleu ilaahay isticmaalay fii kitaabi alcasiiz faqad dalla sawaa sabiil waxayna noqotay gaalnimo iyo diin la-aan bay noqotay meesha koobaad ilahi wuxuu yihi fii suurati albaqara waman yatabadal ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa sabiil waa aayadda boqol iyo sideed aayadda kale ee suuratu lmaa oo aayadda labiyo tobnaad ah faman kafara bacda dalika minkum faqad dalla sawaa'a sabiil aayadda saddexaad oo aayadda lixdanaad ee maa'ida ah qul hal unabi'ukum bisharin min dalik mahuubatan cinda allahi man lacanahu allah wagadiba calayhi wajacala minhum alqirada wاlkhanaaziir wacabada الطaaguut ulaa'ika sharu makaana waadaluu can sawaaءi الsabiil aayadda afraad qul ya ahla اlkitaabi laa tagluu fi diinikum hayra اlxaq wla ttbicuu ahwaءa qowmi qad daluu min qabl waadaluu kaiira wadaluu can sawaaءi الsabiil ayadahaas dhan maxay caddeeyeen daluu can sawaa'i sabiil way gaaloobeen diinka allay ka baxeen waana kafaratun mushrikun ba ay caddeeyeen aayaddanna maxay tihi mumtaxina waman yafcalhu itikhaadu lkaafiriina awliyaa min duuni lmuminiin baa laga soo hadlayay waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaaءa sabiil waman yatabadel ilkufra biاliimaani faqad dalla sawaa الsabiil wman kafara bacda dalika minkum faqad dalla sawaa الsabiil qur-aanku saasuu u cadeeye waa takfiir sariix ah hadduusanina waa daahir qawia ah jiddan faa-idan kolley wadaadda tilmaamay maara aanfaantame laygama horraynin baan leeahay islaam baa laga sheegay calaa calfaan baa dhaamee qaabka ruuxuu wadaadda u tilmaamay weli maarag aniga aqoontayda laakiin waa dhici kartaa culmo inay ka aayaddu waxay la mid tahay afarta aayadood bay ku bah tahay shanta aayadoo isku bahda waxay sheegeen faqad dalla sawaa waa maxay waa kufri kii u weynaa waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaa'a sabiil idan dabayda aayadu u sahlaaday sidaa noqdeen inti kale warkeed badaa gabagadu waxaan leeyahay ijmaacu saxaaba ku guntamay inaan la kala qaadin gaalada iyo dawaaqiidda iyo ansaarteeda saa darteed saxaabadu musaylamatulkadaab iyo ciidankiisi iyo shacabkiisi ma aysan kala qaadin sidoo kale mukhtaar ibni cubayd athaqafi asagii ciidanka isku meel la raaciyey aima dacwa najdiya hadday ansaartii iyo atbaacdii iyo ciidankii iyo dowla cumaaniya israaciyeen ninka ka gacligtay uhudina ay raaciyeen salafkay waafaqeen qur-aankayna taageersan yihiin oy waafaqsan yihiin intaa ka badan ma sii wadi karo amaa masalada ijmac culamad baa soo guuriyey ijmaaca saxaabada mid ka cad oo kutusahayoo sariixa baynu keenaynaa asheekh cabdulaiif baa soo guuriyo wuxuu yii markuu ka hadlahaya dowla cumaaniya ninka u heliya ee muwaxiidna ogol inuu gaal yahay ijmaacana uu tabanay wuxuu ku tilmaamay faina hada riddatun sariixatu bilitifaaq dura saniya mujaladka sideedaad baa lagu laaban karaa gabagabadu inahaas aan kaga tagno muhimaduna waxaa weeye ama fuqaha almaalikiyana reer bani cubayd iyo ciidankoodi iyo ansaartoodii iyo inta uhelisay isku xukun bay siiyeen tartiib almadaari majaladka saddexaad baa loogu laaban karaa waxaan ku gabagabay dhowrka daqiiqa ii dhiman masaladii saddexiyo tobnaad oo ah ree najdiyiin maxay ku dagaalami jireen ummaddana ku tagfiirin jireen kama gaadha marka nuquushee maraajicdan idan siin shaykhulislaam ibn cabdiwahaab ruux muslima oo uu muslimiina ka aaminsan yahay ma tagfiirinin lamana dagaalamin asagoon dagaal mudanin lamausan dagaalamin qadiyadana sheekhu uu qaadaadhigay wuxuu leeyahay marka takfiirka aan ku horayno walaa ukafiru axada min almuslimiina bidanbin walaa ukhrijuhu min daa'irati اlislaam arasaa'il ashasiyu sidaa ku yidhi sabxada ko tobnaad mar kale wuxuu leeyahay وأma التkفيr faأna ukفir man carafa diin الرasuل ثuma bacda ma carafahu sabhu وnaهى الناas canه وcaada man facalah fahada huwa اladي ukفirhu وأkثar الأmati وإlaahi الxamdu laysuu kadalik anugu waxaan gaalaysiyaa buu ihi diinkii nebi maxamed ruux gartay bacdamaa uu fahmayna la dagaalamay la collaytamay caaye oo dhaleeceeyey ummaddan badankeedna sidaa ma aha buuhi durar saniya mujaladka koowaad sideetan iyo laba ilaa sideetan iyo saddex wuxuu yihi mar kale waama maa dakarahu lacdaau canii ani ukafiru bidani wاlmuwaalaati waukafiru اljaahil alatii lam taqum calayhi اlxujatu fahada buhtaanu cadiimu yuriiduuna min bihi tanfir الnaasi can diin اllahi warasuulih alrasaa'il الshahsiya labaatan iyo shan mar kale wuxuu leey waama alqowlu ana nukafiru bاlcumuum fadalika min buhtaani اlأcdaaءi aladiina yasuduuna bihi can hada اddiin wanaquulu subxaanaka hada buhtaanun cadiim arasaa'il sheekh sabxada boqol iyo kow sheekhu meel buu qadiyaddaa soo dhigay muslimin ma takfiiriyo nin gaalnimo muto unbuu takfiirin jiray ama alqitaal sheekhu yaad la dagaalantaa waxaan la dagaalamaaba u nin tawxiidka lagu kari waayey diinkiina ku caasigaroobay xataa hadduu taarika salaad yahay salaaddaan kula dagaalami hadduu maanicu zakaad yahay salaada zakada bixi kula dagaalami lakiin takfiirin maayo arkaanta shanta ah labada horbes maan idinku takfiirinbu wadaadku xaggee tagay si loo caydhsanaya nafta loogu keenay wuxuu soo istaagay war shanta tiiree islaamka laba unbaad ku go-aysaan shahaadada ilaahay subxaana tawxiidkiisa iyo risaalada labadan iska ilaaliya salaada nin ka taga waan la dagaalami lakin waxaan kula dagaalami inuu tukado laakiin takfiirin maayo muxuu awshaa sheekhu ka yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fii sabiil lah fatabayanuu walaa taqulu liman alqaa ilaykum slama aayadda markuu sheekhu sharxay wuxuu yidhi ilaykum slama aslmna soo qiraa'a sabciya ma aha waa tahay fatahabatu faalaayatu tadullu cala annahu yajibu اlkafu canhu watahabutu faida tabayana minhu bacda dalika ma yukhaalifu اlslaama qutila liqowlihi fatabayanuu walow kaana laa yuqtalu idaa qaalaha lam yakun litahabuti macna shekhu cuhaad waxay tilmaamaysaa ruuxii islaamnimo iyo wanaag kuu muujista faraa laga qaado ilaa gaalnimo lagu arko ruuxa ay gaalnimo ka muuqatana waa la dila ayadana caddaysay buuri sheekhu wuxu uhi wa ama alqitaal dagaalka noo dhexeeya bini aadamka falam nuqaatil axadan ila alyowm ilaa maanta weligay ruux lama dagaalami ilaa duuna anafsi waalxurma war aniga idaaya naftayda niman ku qaban baan iska difaacaya buui iyo cirdigayga wahum aladiina atowna fii diyaarina walaa abqow mumkinan walaakin qad nuqaatil bacdahum cala sabiili اlmuqaabala wajazaau sayiatin sayi'atu miluha wakadalika man jahara bisabi diini rasuuli bacda maa carafahu waan la dagaalamanaa buui hawshaa waa saas boqol konton iyo sideed arsail shakhsiya mar kale wuxuu nuqaatilu xubaad alawthaan kama qaatalahum الnabiyu wanuqaatilu calى tarki الsalaa wa calى manci الzaka kama qaatala maanicaha sidiiqu hadi اlumma alrasaa'il الshakhsiya mar kale wuxuu sharx wuxuu yidhi oo faahfaahiyey anugu dadka waxaan kula dagaalamaa shaataynkaan kula dagaalamaa bacdamaa weliba xujadaan u caddeeyey afarta rugni ee kale wartukada sooma xajiyo salaadaan odhanaya haddii la keri waayo waan la dagaalama lakin waa muslimiin xataa sheekhu muusan qabin taariku salaadku inuu kaafir yahay iska ilaaliya ibnu taymiya hawsha asagu ku khilaafsan yahay mujtahid madax bannaan wey waxaad ugu laaban kartaan qadiyadda eh, intaan soo sheegay ee u dambaysay durar saniya mujalladka koobaad boqol iyo labo ilaa mujalladka iyo tobnaad saddex boqol toban iyo toddoba waxaan ku gebagabaynayaa hal mulaaxada keliya sheekhu marba wuxuu sheegay hadda korna waan soo guuriyey wuxuu yihi walaa nukafiru ilaa maa ajmaca calayhi alculamaau kulluhum wa huwa shahaadataan hawsha in la qabtay ahayd waa khata ay najiintu galeen ama sheekh maxamed uu galay in lagu qaydo takfiirka ijmaacun lagu qaydo waa madhab اlmurji'ati wa ahli اlbidac asalaf الsaalix daliilu takfir wuxuu noqon karaa aayad qur'aana xadiid nebi maxamed ijmaac qiyaas saxiixa wixii daliil sharci oo dhan baa daliilu kufri noqon kara in ijmaaca lagu qaydo laba mid un weeye in sheekhu uu leeyahay wixii dhacay baa sidaa ah dadka aan takfiirin jiray waxay ku jireen kufri mujmaca ah. maabanan aragba kufri mukhtalaf ah oo uu ka warramaya xaaladii iyo waaqicii marka iyo inuu asagu sheekhu sidaa doortay labadaa arrinba waa suuragal maxaa yeelay aima dacwa najdi kutubta waxaa ku qoran inay wax ku takfiirinayaan bidaliili min alkitaabi wasunnati walijmac ila akhirih hal naqli baa idin si waan ka tagahaya sheekh cabdallah ibn cabdiraxman baabatin wuxuu uhi fama tanaazaca alculamaau fi kownihi kufran falixtiyaatu liddiini wاltawaquf wacadamu اliqdaam ma lam yakun fi lmas'alati nasun sariixun can ilmacsuumi sala اllah alيه wasalam masalo haday nas leeda naska la raaci buhi hadduu khilaaf yimaado naska la raaci hadduu ijmac ijmacan raacayna masalo hadday mujmac tahay waa khayr hadday khilaafiyata daliilka la raacaya in takfiirka lagu qaydo bilmujmacaati calayha waa madhab ahli اlbidac maqaalat اlislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusaliin liabilxasan ashcari ka akhri ama waa ikhbaarun can ilwaaqic ama waa ikhtiyaar libni cabdilwahaab ama aima dacwa najdiyo ka dambeeyey way khilaafsan yihiin sheekha waa haddii ikhtiyaarkiisa laga dhigo haddii ikhbaar can ilwaaqic laga dhigana hawsha waa iswaafaqaysaa hadday ikhtiyaar noqotona waxay khilaafsan tahay madhab salaf الsaalix gabagabadu waxaa weeye aima dacwa najdiya waa madluumiin mslixiina haaulaai اlqowm aimatu huda wa khayr weeye waana muslixiin laakiin waa lagu xadgudbay waa lagu iftirooday waxaysan qabin baa loo tiiriyey mid salafiye sheegan iyo mutasanina ku xadgudbahaya khuraafi mutasandiqa ku xadgudbahaya mid isdhiibay oo ictisaam ah oo muxuu ahaayey meel u socday meel kuscaangarina baa ku xadgudbahaya aimada manhajkooda ha lagu daydo waxay ku khaldameenna si usluubaysan oo anshax leh ha loo saxo wixii khayren sheegay allah idinku anfa wixii sharen sheegay inu qasdina annaa allah ii dhaafo idinkuna ilaha idinkuma fidnayo bilahi towfiiq